alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allah wslama cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilma qaala alimaam abuxusein muslim bn xajaaj bin muslim alqushayriy naysaabuuri raximah llah xadaana haaruun bin macruuf wmuxamed bn cabaad fii baabi xadiidi jaabiri awiili waqisati abilyasr <clears throat> wuxuu ku saabsan yahay xadiidu jaabir jaabir bn cabdillaahi bn camr ibnu xaraam aلslmi raximah اllah radia allahu canhu saxaabiyun ibnu saxaabi alansaariyi اlkhasrajiy xadiidkiisii dheeraa iyo qisati abilyasar abilyasar ninka la yidhaahdo kacab binu camr aلsaxaabiyu اljaliil alcaqabiyi اlbadriy radia allaahu canhu qisadii ku saabsaneed qaala xadaanaa haaruun bnu macruuf wa muxamed ibnu cabaad wataqaarabaa fii lafdi alxadiid waa iskaga dhow yihiin wasiyaaqu xadiidka siyaaqiisa iyo lafdigiisa lihaaruuna haaruun binu macruuf baa iska leh qaala waxay yidhahdeen xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can yacquub bni mujaahidin abi xasrata can cubaadata bni lwaliid bni cubaadata bni saamitin qaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay ana aniga iyo wa abi aabbahay cubaadaha sidaa leh cubaada bnu lwaliid ninka la yidhaahdo ee ka warinaya alwaliid bnu cubaada bnu saamit aniga iyo waxaa baxnay aabbahay buu leeyahay wa nadlubu alcilma annagoo cilmi dalbayno waa wiil iyo aabbihii oo cilmigiis la dalbaaya cilmiguna da' iyo weynan iyo meel lagaga baxa maba lahaba nadlubu alcilma cilmi baa dalbaynay fii hada alxayi qoladan min alansaar reer ansaareeda qowskan reer ansaareeda oo ayaga laftirkooda ay kadhash ka soo jeedaan oo cubaada binu saamid bay ku abtirsadeen labadooda axadu nuqabaa ayuu ka mid ahaa baycat alcaqaba raggii madaxda labaiyo tobankii madaxda ahaaba ka mid ah awowooda ka hortirsadaan annagoo cilmi ka dalbayna qoladan qabla an yahlikuu intaynan halaagsamin reer ansaar intaynan dhammaanin oo halaagsamin bilxuruubi waalfitan adaaxina dagaalladii faraha badnaa ee dhex maray muslimiinta saxaabada iyo taabiciintii intaynan reer ansaareed ku dhammaanin oyna ku yaraanin ka hor ayaan cilmiga ka dalabnay fa kaana awalu man qofkii u horreeya oo laqiina aan la kulannay wuxuu ahaa abalyasar ninkaa la yidhaahdo kacab binu camar saaxiba rasuuliillaah saxaabigii nabiga calayhi salaam wa macahu ghulaamun lahu addoon uu leeyahay baa la socday macahu addoonkaa la socdana wuxuu wadaa dimaamatun tuluc min suxufin warqada ah limaama ay awraaqun wa suxufun madmuuma bacduhaa bacda waraaqa laysku dumay oo laisku dhadhajiyey oo irbad iyo qodaxdiiyo waxbay isku dhajin jireen meesha hadda dabaasada iyo istablada lagu dhufto waraaqa noocaasoo isku dheggan buu wataa ninkan la yidhaahdo abulyasri addoonkiisa wa calaa abilyasr abulyasarkaa saxaabiga ah waxaa korkiisaa wuxuu qabaa ku labisan yahay burdatun maro iyo wa macaafiriyun macaafiri maradaa burdada la yidhaahdo ee la xidho shamlana waa la yidhaahdaa waa maro midaba leh oo murabbaca ah. iyo macaafiri marada la yidhaahdo oo qaryo macaafir la yidhaahda loo nisbeeyey oo meesha lagu samayn jiray ah labadaa maruu midna hoos ku qabaa midna go' ahaan buu u qabaa oo qaarka horuu saartay wa calaa qulaamihi addoonkiisiina sidoo kale burdatun maradaa burdadaya oo macaafiriyun buu qabaa waa laba kaloo laba maroo kala jaada weeyaan kana labada maroo kale jaadu qabaa fa qaala lahu abii aabbahaydaa wuxuu ku yidhi waliid bnu cubaadat bnu saamid ahaa wuxuu ku yidhi yaa cami abeer innii araa waxaan arkaa fii wejhika wejigaada waxaa iiga muuqda sufcatan taqayur iyo isbedel iyo calaamo min qadabin cadhoah calaamo caro yaa wejigaada ka muuqata qof carooday mar dhow yaa wejigaada u egyahay oo ma falfaraxsanido waase qaala wuxuu yidhi abulyasr ajal nacam haa oo waan carooday mar dhow waan carooday kaana lii waxaa ii sugnaa sababta carada keentay calaa fulaanin bin fulaani alxaraami hebelkii ina hebelahaa alxaraamiy ee reer xaraam ninkaas ayaa waxaan ku lahaa maalun xoolo iyo dayn fa aataytu ahlah gurigiisiiyo reerkiisii baan imaaday fa sallamtu dadkii baan salaamay fa qultu waxaan idhi aamma aamma meeshan huwa asagaynu ku jiraa ninkii reer xaraami meeshan ma ku jiraa guriga ayaan idhi qaaluu ehelkiisa waxay dhaheen laa maya kuma jiro ma joogo ma joogo fa kharaja calaya waxaa ii soo baxay ibnun lahu wiil uu dhalayoo jafrun yar ilmo yaroo ufanaysa shan jir meelahaas ah ayaa gurigii ka soo booday oo ka soo baxay waxaanu ma yaqaanaa saga wax qarqarin ma yaqaanno fa qultu lahu waxaan ku yidhi ayna abuuka aabbaha aaway qaala wuxuu yidhi samica wuxuu maqlay sawtaka hadalkaadii iyo fadakhala wuxuu hoosta ka galay arikata ummi hooyaday sariirteeda hoosta ka galay markuu dhawaaqaada iyo sawdkaada maqlay waa maro oo sariirtu waa sariirtu ariikadu waa sariir maro mukhamal iyo dhar iyo waxdaasoo kalea lagu xihay baa la yidhahdaa ariika baashaasi sariirta hooyaday ma hoosta ka galay aabbahay faqultu waxaan idhi buu yidhi okhruj ilaya ii soo bax faqad calimtu waan ogahay ayna anta meeshaad ku jirta waa la ii sheegay waan ogahaye fakharaja markaasuu iisoo baxay buu yidhi faqultu waxaani maa xamalaka maxaa kugu xumbaaray calaa an ikhtaba'ta inaad iga qarsoonto iga gabato minii aniga maxaa kuu xumbaaray oo ma jooga la yidhahdo sabirta hoosta ka gasho qaala ninkii wuxuu yidhi araa anigu wallaahi baa ku dhaartay uxadiuka waan kuu sheegayaa sababta igu xumbaartay uma laa akdibuka beenna kuu sheegi mahayo khashiitu waxaan ka baqay wallaahi an uxadiaka inaan kuu warramo faakdibaka aan been kuu sheego inaan intaan kuu imaado deen dayn buu ku lahaa dayn buu ka raadinayay dayntaydi buu wadiin rabay marka intaan kuu warramo inaan been sheego oo si aan kaaga fakada been kuu sheego wa an inaan ballanqaad kuu ballanqaado oo fa ukhlifaka ballantana aan kaa buriyo ballan beena aan kuu qabto labadaa tilmaamood iyo sifo yaan ka baqay inay u dhacdo saas darteed inaan gabadaa iisoo baxday buu yidhi wa kunta waxaad tahay abalyasriyow saaxiba rasuuliillaah saxaabigii nabiga calayhi salaam baa tahay waad garanaysaa arrimahan wa kuntu waxaan ahaa wallaahi baa ku dhaartee mucsira qof mucsiroo faqiiraho aan keri karin can qadaa'i daynika dayntaada inaan iska bixiyo awood aan u lahayn baan ahay waadna garanaysaa mucsir iyo waxa laga sheegay in kaana duu cusrati fanadiratun ilaa maysara qaal qultu waxaan idhi buu yidhi allaahi ilaahay baan kugu dhaariyey ma mucsir baa tahay qaala wuxuu yidhi allahi ilahay baan ku dhaartay mucsir baanahay qultu allahi qaala allahi qultu allahi qaala allahi dhaar baa la isdhaafsaday waa dhaarinaya waa ku xoojinayaan ma ilaahay baan kuu ogoo kugu dhaariyey inaad faqiir mucsin oo hor aan haysanaa tahay asagana waa u dhaartay qaala wuxuu yidhi markaa ninkii waliidahaa fa aataa bisaxiifatihi addoonkii baa warqadihii daynaha ugu qorreed buu ku dalwadaa aataa bisaxiifatihi warqadiisii buu u yimid oo waa ka tiray biyadihi gacantiisu kaga tiray magaciisiiyo dayntii lagu lahaa waa ka tiray faqaala wuxuu yidhi in wajadta haddaad hesho qada'an daynta waxaad iskaga bixisa faqdinii ii keen wailaa haddaad weydana anta adigu fii xillin xalaal baa tahay waan kuu xalaaleeyey waxba kuma haysto ayuu yidhi oo aayaadka iyo nusuusta iyo adilada ku soo aroortay iyo xadiidkan soo socdaa taabtay saxaabigii jaliilka radia allahu canhu wa ardaah faashhadu waxaan mara ka ahay fa ashhadu waxaan qirayaa baasuraa caynay indhahayga inay arkeen haatayni ee kuwana wadaca isbicayn intuu labada farood saaray calaa caynihi labada indhoosaas kaga saaray iyo wuxuu yidhi nahigan waxay arkeen oo wasamaca uduunaya labadeeda dhagooda ay maqneen haataynay kuwana oo wacaahu u weelaya qalbii qalbigayga haada ee kana wa ashaara intuu farta ku fiiqay ilaa manaadi qalbihi qalbiga garkiisa wadnaha garkiisa iyo xididkaasi halbowlahe wadnaha ku jira halkaa intuu farta ku fiiqay rasuulallaahi bay arkeen oo maqleen oo ay weeleeyeen sala allahu calayh wasalam wahuwa nabigu oo yaquulu leh man nadara mucsira qof mucsira oo faqiira qofkii ug suga oo u kaadiya oo wadaca canhu iska badbajiya oo kadaintaba ka rida adallahu allahu ilaahay baa hareeya fii dillihi harkiisa maalinta qiyaame ee yowma laa dilla ilaa dilluh oo arrintaa ayadaa ilahay baa hooskiisa geliya subxaana wa tacaala toddobadii la sheegay kana yaa ku jira sideed ku ah way badan yihiin inta hooska ilahay harsanaysa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay marka dayntii uu ka dhaafay faruuba ka qaadayba in laga sugo qofka daynta ka sugta waa waajib inaaba tidhahda waadan kuu cafiyeyna waa sunna meelaha waxay ka mid tahay sunnadu ay ka fadli badan tahay waajibka ka fadli badan yahay ka mid tahay marka inuu sugo waajibkeed wuxuu ka hormariyey inuu kabadejiyo oo uu dhan waxbaba kuma haysto sunnay ku tahay sidaa iyada inuusan ka sugo qofa waxba haysan uuna ku dhegin waajib bay ku tahay marka faruhu ka qaaday dayntuna waa dhib badan tahay ninkaa meeshay gelisay balfiiri iyo siduu oga naxay ninka codkiisa markuu maqlay ee haddana ugu ceeboobay gaaray ee hadalladii uu ku hadlaayay inay been ka noqdaan ballantii inay maaragtay ballan beena laba sifadood munaafiqiinta lagu garto ayay deyntu ku dhaxalsiinaysaa inaad tiraahdo waxaas ay qabsad waxaan waxba ka jirin aan tiraahdo bisha markay dhammaadaan ku siinaayo adoo waxbaba ka jirin waxbaba aan keeni karin arrimahaas marka khatartaasay leedahayoo habeenkiina murug iyo walbahaar bay leedahay maalintiina waxaa weeyaan wajigabax iyo waxay leedahay cabsi iyo xishood iyo yayax yacab qaala faqultu lahu waxaan ku yidhi ana aniga yaa cami adeerow wiilkii weliid aabbii la socday yaa wuxuu leey waxaan ku yidhi yaa cami adeerow low annaka adiga akhadta haddaad qaadan lahayd burdata qulaamika adiga addoonkaadan laba maro oo kala jaadaad kala qabtaan haddii laba midoodoo laba isku midab u xidho isku joog bay u noqon lahayd low annaka akhadta burdata qulaamika addoonkaada dharkiisa burdadiisa iyo macwistiisa haddaad xerato oo waacdayto asagana aad siisa macaafiriyaka maradaada macaafirigaah waa akhadta ama aad qaadato macaafiriyahu isaga macaafiridiisa wa adaytu asiisa burdataka burdadaada fa kaanat calayka korkaada marka ay noqoto xullatun isku joog yani laba macaafiriya ama laba burdo haddaad xerato isku jaad ah waxaad yeelanaysaa alayka xulla calayhi xulla isagana maaragtay xullo ayuu yeelanayaa adigana xulla dhar isku joogaad kala xidhanaysaan maasaa yeeshid famasaxa raasii abuleysar baa madaxa iyo masaxay buu ila ii taabtay wa qaala wuxuu yidhi allahuma baarik fiihi ilaahu wiilka najiirka ee caqliga badan barakee yabna akhii walaalkay wiilkiisiyow basura caynaya indhahayga waxay arkeen haatayna ee kuwana wa samica udunaaya labadeeda dhowoodna ay maqleen haatayna ee kuwana wawacaahu qalbii qalbigaeenu xifdiyey haadaa ee kana wa ashaara intuu ishaaray ilaa manaadi qalbihi qalbigiisa salkiisa iyo jirridiisa iyo wadmihiisa artihiis intuu taabtay rasuul allahi nabiga calayhi salaam yay maqleen maqleenoo weeleeyeen wa huwa rasuulku yaquulu liadcimuuhum quudiya addoommihiinna mima taakuluuna waxaad cunaysaan wa albisuuhum u arradbixiya mima talbasuuna waxaad xelanaysaan markaasa wuxuu u qaatay almusaawaat in isku dhar la xidho oo intaad i xidhatoo kale addoonkaadaha siiso jamhuur ahlilcilmi waxay qabaan musaawaad maahee waa mu'aasaad mu'aasaad baa la rabaa ee musaawaad waxba waajib kuguma aha inaad xidhiiriso oodan aridinin oodan gaajeennin baa la rabaa walidaalika cuntadaa markuu kuu soo kariya waxaa soo aroortay ha fadhiisiyo hadduuna fadhiisinaynina hal luqma iyo laba luqma ha siiyo taana waxay tusaysaa musaawadu inaysan jirine waad xidhiirisay un mu'aasaad waaye wa kaana an acdiyahu acdaytuhu wa kaana wuxuu ahaaday arrinka wuxuu ahaaday iyo sha'nigi xaalku waxaa weeye an acdaytuhu inaan addoonka siiyo min mataaci dunya adduunyada mataacdeeda inaan siiyo iyo alaabada adduunka iyo aradbaxa adduunka yaa ahwanu calaya iga fudud min an yaquda inuu iga qaato min xasanaatii ajirkayga yowma alqiyama maalinta qiyaama inaan xaqiisa fulin waayo oo aakhare xasanaadkayga ajirkayga u qaato waxaa iiga daran taasaa iiga daran in maanta alaabtiisii iyo dharkaygao kale uu xidho oo ku labisto uma madaynaa waan soconnay buu leeyahay xataa aataynaa jaabir ibna cabdillaahi baan u tagnay fii masjidihi masaajidkiisii meeshuu ku tukaday baan ugu tagnay ku tukan jiray wa huwa yusalli asagoo ku tukanaya fii hawbin waaxidin hal mara mustamilan bihi halkaa marana huwaday oo hullaabtay mara intuu hal maraa ayuu saa u xidhay oo ku tukanaya fatakhaaytu haddii salaadda uu ka baxay takhaaytu alqowma dadkii baan intaan ka tartallaabsaday yan xataa jalastu waxaan fadhiistay baynahu asaga iyo wa bayna alqibla sheekhii imaamka ahaa jaabir aha asagii qibladii baan kala dhex galay markaasaan oo faqultu ku yidhi yarxamuka allah allah kuu naxariistee atusallii ma tukan fii thawbin waaxidin hal mara ah waridaa'u kago'aadin oo ilaa jambika dhinacaada yaalla maryihii waa kula kala yaallaan suran yihiin hal go' maxaad ugu tukanaysaa qaala wuxuu yidhi faqaala biyadihi jaabir baa gacantiisa wuxuu saaray fii sadrii xabadkayga haakadaa sida faqaala biyadihi ashaara ee wadaca biyad qowl macnaa ficil wey faqaala biyadihi wuxuu dejiyey wadaca fii sadrii xabadkayga wuxuu saaray gacantiisii haakadaa saas u saaray haakadani baa lagu fasirayaa wafaraqa bayna asaabici farihiisa intuu kala geeyey yuqawasaha qaansana kasoo dheo saa usoo laabay halkaas saa intuu yidhi budeena xabadka ka dhuftay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi aradtu waxaan doonaya oon u sameeyey sidaa oon hal mara ugu tukaday an yadkula inuu soo galo calaya korkayga alaxmuqu midka axmuqa ee doqonka ee midruka adoo kala ka jaahilka adoo kala inuu ii soo galo oo fayaraani uu arko kayfa asnacu saan sameeyey oo fayasnacu uu sameeyey milahu saan sameeyeoo kale inuu sameeyo intuu igaga daydo ayaan rabay midka adoo kale ayn waxba garanaynin macnaheedu waxaa weeyaan in hal mara lagu tukan karo qofku haddii uu cawradiisa u asturayso wey waa ku tukan karaa dhib ma laha laakiin afdaliyadu maxay tahay afdaliyadu waxaa weeyaan khuduu ziinatakum cinda kulli masjid dharkaada iyo quruxdaada iyo labiskaada oo u fiican inaad masaajidka la imaato ooad ku tukato ooad isqurxiso oo ina allaha jamiilu yuxibu ljamaal aad ku dhaqanto hada huwa alafdal kaasaa afdala sidan wuxuu u sameeyey jaabir min baabi bayaan aljawaas inuu u caddeeyo inay bannaan tahay in hal mara lagu tukan karo xataa nabiga calayh salaam markii loo sheegay layihi marama ku tukan karaa wuxuu yidhi awali kullikum fawbaan dhammaantiin ma laba maraad helaysaan heli kartaan saxaabadu markaa waaba ku adkeedba marka inaad hal mara ku tukan karto laakiin afdalku haddaad haysato dhar fiican aad haysato dharkaada ku labisawi ataana rasuulu llah jaabir wuxuu yidhi marka jaabir baa sheekada la wareegay wuxuu yidhi ataana rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa noo yimid fi masjidina haada masaajidkaanaga kara oo masjid nabowi ee madiine ku yaalla wa fii yadihi gacantiisana nabigu curjuunu ibni aab waxaa gacantiisa ku jirta curjuunu ibni aab ibnu aabd geed timireedka la yidhaahdo curjuuntiisii curjuuntu waa laantimireedda laanta timirta usha timirta oo ul iyo waxbay ka samaysan jireen marka usha waxaa laga soo geeyey shajaratu nakhiil oo magaceeda layidhahdo ibnu aab la yidhaahdo waa geedaha timirta magacyaha ay leedahay wey yani ibnu aab iyo ibnu zayd iyo magacyahaasay leedahay fa ra'aa fii qiblati lmasjid masaajidka qibladiisa sao ushi wataa yaa wuxuu ku arkay nabigu nuqaamatan xaaqo fa xakahaa bilcurjuun ushi uu watay usaa uga xoqay xaaqadii qiblada hortaada ee salaada markaa masaajidka la tukanaya xagga qiblada caruufiya xaaqa looma ogolo marka nabigu wuu arkay xaaqadiibuu ushiisa saa u xoqay uma aqbala calaynaa waa nagu soo jeedsaday rasuulku faqaala wuxuu yidhi ayukum kiineeba yuxibu jecel an yucrida allaahu inuu ilaahay ka jeedsado canhu xaggiisa kee jecel ilahay inuu ka jeedsado qaala fakhashacnaa markaasaan cabsannay oon isku cabsannay oon naxnay uma qaala wuxuu yidhi haddana ayukum kiineeba yuxibu jecel an yucrida inuu jeedsado allahu ilaahay canhu xaggiisa qaala fakhashacnaa markaasaan khushuucnay isgodrobaa cabsannay uma qaala wuxuu yidhi ayukum kiineeba yuxibu jecel baa ina ira an yucrida inuu jeedsado allahu ilahay canhu xaggiisa markii saddexaad baan qulnaa nidhi laa ayuna yaa rasuul allah mid annaga naga midahoo jecel ilahay inuu ka jeedsaday ma jirto laa ayuna midkaanana ma jeclo yaa rasuul alla rasuul alla ilahi inuu ka jeedsado qaala nabigu wuxuu yidhi faina axadakum xakiim ida qaama yusallii markuu istaaga inuu tukanaayo faina allaha tabaaraka wa tacaalada qibala wejhi xagga wejiga ka jira falaa yabsuqana yuuna tufin qibala wejhi xagga wejigiisa can ufyun u tufin walaa can yamiini midigna yuuna u tufin malaa'ig baa ka jirta walyabsuq hadduu keligii yahay ha tufo can yasaari xagga bidixda ha u tufo taxta rijlihi lugtiisa hoosteeda alyusra bidixdana waa ku tufi karaa dhulku hadduu carro yahay weeyaan fain cajilat bihi hadday kasoo degdegto baadiratun candhuug soo degdegtay oo xajin waayey falyaquul ha sameeyo biowbi maradiisa haakada saa ha yeelo maradii buu nabigu qaatay uma dawaa wuxuu isku duubay fowba maradiisa bacdo barkiisa bar calaa bacdi marka kale marada ha ku tufo haddaba waxaasoo dhan ka gaari weydo ama meeshiiba agga xaggaba lagaa jiro ama masaajid gogol iyo ismiida aad ku tukanayso ku xabaali karin maradaaba ku tuf buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ila nijaas mee waa shay mustaqdara laga yaqyaqsadoo la jecleen laakiin nijaasna waa maradii kaa nijaasoobi mayso faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam markuu sidaa oola hadlay oo uu ka reebay ficilka noocaas oo kalea ah, in xagga qiblada loo tufo canuuf ayuu nabigu wuxuu yidhi aruunii waxaad i tustaan oo ii keentaan cabiiran cambar nooc diibka ka mida ah, balkeena oo cambar oo udgoon meesha canuufteeda aan ku udgoonaynoo marineh faqaama waxaa markiiba kacay fatan wiil dhallinyaro min alxayi qowskii xaafadda ka mida ah, yashtadu asagoo ordaya ilaa ahli reerkiis dadka waa kale dhaga fudud yihiin waa kale firfircoon yihiin hadalkuu nabigu saa u bixiyeyba nimid baa markiiba istaagay istaag keliya meahe orod bisi sii daayey yashtadu ilaa ahli xagga reerka fa ja'a wuxuu la yimid bikhaluuqin nooca diibka ahee zacfaraanka lagu dara zacfaraanka nooc lagu daro diiba ayaa khaluuq la yidhaahdaa asagoo fii raaxatihi calaacasha ku wada sacabka ku wada oo loo ordaayo keenay burcam ahaan buu ahaan jiray diibka iyo baraafuunka iyo xilligaa hore shay burcadoo kale ahaan jiray haddana waad arkaysaa miskiga baalka la yidhaahdo oo isagoo burcad ahaana oo jilicsan ayaa lagu misayaa fa jaa'a bikhaluuqin buu la yimid min raaxatihi asagoo sacabka ku wada faakhadahu rasuululahi sala alla alay slam baa ka qaaday fajacalahu wuxuu marmariyey calaa raasi alcurjuuni ushi uu nabigu watay madaxeeda yuusaa u marmariyey uma ladaqa bihi wuxuu marmariyey ku dharoobay calaa aathaari nukhaama haakhada meesheedii buu saa u marmariyey rasuulka calayh salaatu wasalaam oo intuu ka tirtira ka jajabiyey marka hore iyo haddana meesheedii atartii raadkii ayuu marmariyey faqaala jaabir baa wuxuu yidhi famin meeshaas uu nabigu barafuun iyo diib iyo udgoon uu masaajidka marmariyey halkaasaad jacaltum ka soo qaadateen alkhuluuqa khuluqa iyo barafuunkan aad fii masaajidikum masaajidkiina ku fuuxinaysaan masaajid marka dambe in la fuuxiyo la udgoonayaa la keenay halkaasi ka soo jeedaa asal mas'ala halkaa weeyaan buu leehay sirna xadiidku sirna waa ku badan waxa sirna leh waa jaabir bnu cabdillaah sirna waxaan soconnay maca rasuulilah nabiga calayh salaam mawaaqif iyo xaalado iyo amuuro kala duwana nabiga calayh salaam uu goorjoog oga ahaa ayuu ka sheekaynayaa sirnaa maca rasuuliillah annagoo nabiga la soconnaan baxnay fii qaswati batni buwaad batnu buwaad meesha la yihahdo qaswadi iyo loo baxay qabla bedr bay ahayd sanat taaniya sanadkii labaad beder intayna dhicin bay ahayd wa huwa nabiga oo yadlubu dalbaaya almajdiy ibna camr aljuhani ra'iisu ljuhayna nimanka reer juhayna odaygoodii buu ahaa ninkaasaan rabnaa soo qabanno waa nin gaala markaasi wa kaana naadixu halka neefka ee geela ahee naadixa neefka waxaa la dhahaa beeraha lagu waraabsado oo dadku ciddu ay ku dhaansato yaa naadix la yidhaahdaa kaasaa xooluhu ciddana loogu dhaamiyaa jihaadka dii la aadana jihaadka loo baxayana la qaataa wa kaana naadixu halka neef ee ritiga ama geela wuxuu ahaa yacqubuhu minaa ku isculbiyo alhamsatu shan ayaa ku muurkaysanaysay wa sittatu lix wa sabcata todoba qof ayaa isla susugaysa oo kana fuule xoogooba ku socon kana haddana fuulaya dhulku waa dhul wacri ah dhagax ah qallafsan adag lagu socon karin kabala'aan weeya dadku marka halkaa riti ayaa hadbar maaragtay koox ay fuulaysa fa daarad waxaa soo wareegtay cuqbatu rajulin nin moorkadiisii iyo xilligiisii waktigiisii meelal ansaareed ansaareeda calaa naadixin lahu rati uu lahaa oo dadkana haddii ay raacayeen wakhtigiisia kusoo hagaagay fa anaakhaw ratigii buu juwiye u fadhiisiiyey markaasuu fuulo kor kaga fadhiistay uma bacaahu waa istaajiyey fataladana taladana markaasuu dhaga adkaaday isyar adkeeyey taladana waa istaagay waa socon waayey adeeg korkiisa bacda taladuni adeeg qaarkii ayuu dhaga adkaaday ratigo waa dhaqaaqay sii rabay yudiba u boodi waayey faqaala lahu wuxuu ku yidhi sha ayuu ku yidhi sha sha iyo sa labadaba siin la aqriyo labada waa la xarakeeyaay faqaala wuxuu ku yidhi sha yani is oo kale weeye geeloo kale saa yani zajriga iyo kelimaadka xoolaha lagula hadlo qolaba waxbay leeyihiin sa macnaa sha oo kale iyo muxuu ahaa is oo kale weeyaan xalla way dhahaan lacanaka allah ayuu raaciyey allah ku lacanadee soco hashi buu lacanadayaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam baa wuxuu yidhi man haada laacin waayo ka lacanaday baciirahu neefkiisa geelahaa uu raacayay qaala wuxuu yidhi saxaabigu ana aniga weeyaan rasuul rasuul allah waanu carooday qaala inzil canhu horta ka soo dadbaadiyey falaa tasxabana na raaci mayso bimalcuuni neef la lacanaday nana socon mahaye ayagoo dhan neeflaan bay noqdeen laa tadcuu calaa anfusikum war naftiinna ha habaarinoo ha lacanadina walaa tadcuu calaa awlaadikum carruurtiinna cayda iyo habaarkaiyo lacanada kada ha lacanadina walaa tadcuu calaa amwaalikum xoolihiinnana ha habaarina laa tuwaafiquu sayna u waafiqin min allahi ilaahay xaggiisa yana waafaqin saacatan saacad yus'alu fiiha ilaahay intii wax la weydiista cadda'an wax siismo fayastajiibuu lakum uu ilahay naga ajiibe xilli waxaa jirta saacatul'ijaaba la yidhaahdo oo ilahay haddaad barida laga ajiibaayo xilligaa yayna waafaqine habaarka ka daaya xoolaha iyo caruurtiinna iyo naftiina waa ishabaarin nabigu buu nabi sala allah aleh wasalam sirnaa waan soconnay buu leh jaabir maca rasuuli illah nabiga annagoo la socon xataa idaa kaanat markay ahaato ushayshatu ushaysha xataa idaa kaanat cushaysha meesha cushaysho la yidhaahdo markaan imaanay oo wadanownaa maa'an biyaan u soo dhowaanay dulshaysha meesha la yidhaahdo waa makaan magaceed weeyaan marka halkaa marayno nacam mm-hmm. halkaa markaan marayno oo wadanuna aan u dhowaanay haddana maan biyo min miyaahi alcarab biyihii carabta biyo kamida mida ah, meelhi biyaha ceelasha kulahaayeen aan u soo dhowaanay yuqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man rajulu ninkeeba yataqadamunaa naga hormaraayo ninkee naga hormari oo fayamduru lxawda darkii noo sii malaasi oo fayashrabu ka sii cabbi asagu wayasqiinaa markaa annaga aan soo gaarranna waraabin ceelka intuu tagayaa yamdir imdaarka waxaa weeyaan isticmaalu almadar dhooba qoyan oo darka saa loogu malaasa wey si biyaha hadduu angegan yahay darku oo dildillaacsan yahay biyihii baa ka dusi marka waxaa weye dhoobo cusub oo qoyan ayaa la marinaya kadib baa la buuxinaya isagoo biyihii sidii u hayo yaa loo imaanaya fayashribu abibi wayasqinana waraabinaya qaala jaabir baa wuxuu yidhi faqumtu anaa markiiba kacay buu yidhi markuu nabigu dadka dhex dhigay anaa boodaybi faqultu uu yidhi haada rajulu nin waakan kula hadlaayo ya rasuula rasuul allow asagaa isku wada jaabir baan ahay waayikan aniga heegan baan ahay mustacid baan ahay faqaala rasuululah nabiga alai slam wuxuu yidhi ayu rajuli ninkeebaa maca jaabirin jaabir raacay faqaama jabbaar binu sakar baa istaagay saxaabigaa la yidhaahdo fantalaqnaa waan tagnay aniga jabbaar ilal biiri ceelkii baan aadnay fanazacnaa waxaan soo shubnay fii lxawdi darkii waxaan ku soo shubnay sajlan hal wadaan aw sajlan laba wadaan uma madarnaahu markaasaan malaasnay laba wadaan iyo hal wadaanoo rabna in noogu jircdo intaan ku shubnaan ku malaasnay uma nasacnaa fiihi waxaan darkii asaga ku shubnay biyo badan baan ku shubnay oo ceelka laga soo qaadayo nasacnaa waan soo shubnay fiihi fi lxawdi darkii baan ku shubayna biyo badan oo ceelka laga soo shubaayo xataa afqahnaahu ilaaan ka buuxinay afqahnaa iyo amla'naa ilaan ka buuxinay fa kaana awala aalicin qofkii u horreeyey calaynaa korkaana nugu soo baxa wuxuu noqday rasuululahi rasuulka calayhi salaam ila ciidankii bay ka sii horbaxeen oo ceelkii bay sii diyarinayaan nabiga ugu horreeya qofkii noo imaada faqaala nabigu wuxuu yidhi ataadanaani ma noo idmaysaan inaan cabno qulnaa waxaan nacam nabi allow yaa rasuul allah waan kuu idanay faashraca nabigu wuxuu arooriyey naaqatu hashiisii fasharibad waa cabtay ashraca hashii uu saaraa nabiga calayh salaam ee keenaheediiyo xariggeediiyo xakamaheeda u hayey intuu xarigii ka sii daayo u fududeeyey ayuu deena kusii duway ceelka ku duway fa way cabtay sharaqa lahaa markaasuu haddana kusoo ceejiyey xariggii markaasay fashajad sibraha la baxday fa maalad kaadiday marka ay cabtay kadib yuu intuu xarig kusoo qabtay nabiga calai salaashi hadduu xarig kusoo qabtay oo luqunteeda ay sidaa tiri saintii bay sii taagaysaayo markaas lugaha kala qaadi lugaha kala qaaday iyo jiididda la jiidaayo ee xarigga loo reexinaayo fa wayba kaadhisayba bannaankaasi ku kaalisay darki ma ahe uma cadala biha nabigu waa ka leexiyey darkii fa anaaqaha meeshaasoo kaleu fadhiisiiyey ah, shajad eh, waxaa weeyaan shajaaj waxaa loo jeedaa neefka geela markuu kaadinayo iyo markii uu la yar jiiday iyo laguhu way kala qaaday marka waa simra kala baxway uma cadala biha markaasuu ka leexiyo fa anaaqaha halkaasuu fadhiisiiyey uma kadib markuu hashiisii waraabiyey u fadhiisiyey ja'a rasuulu nabiga calayh salaam wuxuu u yimid ila alxawdi darkii fatawada'a minhu waa ku weysaystay uma qumtu markaasaan kacay buu yidhi fatawada'tu anna waan weysaystay min mutawadi'i rasuulilah nabiga meeshuu ka weysaystay baana ka weysaystay fadahaba jabbaar binu sakar isaga wuu tegey jabbaar iyo jabir bay ahayen jabbaar waa tegey yaqdii xaajatahu xaaja gudasho uu tegey faqaama rasuululah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa istaagay liyusalliya inuu salaad tukado wa kaanat calaya korkeyga waxaan ahayd buu leey jaabir burdatun ma'maro dahabtu aan damcay an ukhaalifa inaan isdaba mariyo bayna darafaya labadeeda farag maro waa guntan yahay salaad buu hadda gelaya wuxuu maagay inuu intuu qaato huwado labada darafsaa isku dabamariyo labada luqun luqunta labada dhinac ka rito falam tabluq miina gaarin lii luquntayda anoo taagan way gaari weyday wa kaanat lahaa waxay iska lahayd maradu dabaadibu farqay laheed fa nakastuhaa intaan gediyey yaa uma khaalaftu isdaba mariyey bayna darafaya labadeeda farqood markaas dhankan iska gaari weyday yaan hoosta hoose farqa ku leedahay taa dabagediso wa labadan farqood inay luqunta gaadho meeshii baan ku xidhay uma tawaaqastu anigii baa qaansoobay calayha iyadii baan isku qalloociyey yacni marka ay alqunta ku xiday si toos ah uma istaagi kari oo haddaan istaago faq bay dhehaysaa adag way yarta maradaa yar xoogoo markaa saasaan u yar foorarsaday buu leh anagoo saa u foorara yaan salaada galay uma ji'tu waan imaaday xataa qumtu waxaan istaagay can yasaari rasuuliillah sala allah alay waslam nabiga bidix baan ka istaagay imaamka iyo adiga haddaad tihiin imaamka midig baad ka istaagi jaabir marka bidix buu ka istaagay nabiga calayh salaam faakhada biyadii gacantu i qartay faadaananii waa isoo wareejiyey salaada alxeedi xataa qaamani wuxuu isoo istaajiyey can yamiinihi dhanka midigtaa dhaqdhaqaaqaasna wax dhibaato ma laho limaslaxati salaad weeyaan salaada lagu hagaajinaya uma jaa jabbaar bnu sakhr jabbaar waxaa jagubasho ku maqnaabaa yimid fatawallahu waa weysaystay uma jaa waa yimid faqaama wuxuu istaagay can yasaari rasuulilah nabiga buu ka istaagay nabiga dhexdaa la geliyay marka faakhada rasuulullah nabiga calay salam baa wuxuu qabtay biyadaynaa labadaanada gacmood buu qabtay jamiican labada gacmood buu musaan noo qabtay yuufadafacana na riixay xataa aqaamana wuxuuna istaajiyey khalfow gadaashiisa ku toosan labadoodu labada gacantuu qabtay saa u riixay gadaasheeda ku qumanaada weeyaan labada hadda noqoteen fajacala rasuululahi sala allah alay wasalam wuxuu gudagalay yarmuqunii inuu indhaha igu xabaayo soo fiirinaayo wa ana laa ashcur anna ma ogi nabiga calayh salaam yaa hoosta isha saa iga fiirinaayo salaadii baan lagu jiraa markaas saas u fiiriyey uma fatintu bihi kadib un baan gartay nabiga inuu fiirinayo qaala wuxuu yidhi ii ishaaray nabigu haakadaa sidaa ah. wuxuu arkay jaabir oo go'ii ku yaryahay oo saa u foorara oo marada luqunta u xidhan tahay oo aad istaagi karin markaasuu nabigu wuxuu yidhi iska siibo oo xidho salaadda dhexeed buu u ishaaraya xidho sidan salaaddii baaba ka qiyaamkii iyo istaagii baa kaa hadlaysan xataa yacuuda kula faqaarin makaanhu baa la rabaa laf walba meesheeda inay ku noqotaa la rabaa marka waad qaansaysan tahaye marada furo gunto buu ishaaray yacnii shudda xidho wasadaka dhaxda ku xidhow nabiga cala slam uu ishaaray falama faraqa rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu markuu salaadii bogay qaala wuxuu yidhi yaa jaabir qultu waxaan labeeka ya rasuul allah ku ajiibay qaala idaa kaana waasican go'a aad qabto haddii go' weyn weynoo waasica uu yahay fakhaalif bayna darafay labadiis farqood isdhaafi oo luqunta ku xidho oo adoo qaarkaada uuna qaawan yahay waxaa ka fiican adoo wax saarteen waida kaana dayiqan haddiise maradu cariiri tahay fashtudhu ku xidho calaa xiqriga guntiga guntiga ku adkayso ku xidho sirnaa waan soconnay buu leehay jaabir maca rasuulillah nabiga maciisa wa kaana quutu kulli rajulin jihaad iyo qaswa loo socday wa kaana quutu kulli rajulin nin kasta cuntadiisa mina nagamida wuxuu ahaa fii kulli yowm maalin walba tamra xabad timida qof walba garaankiisa xabad timir ahaa timirtu waa la hayaa intaa yar baa la yaryaraysanaya saan gaajo loogu dhimanin xabad xabad baa qof walba la siin fa kaana yamusuhaa qofkii la siiya waa muudmuudsanaya markuu muudmuudsado xoogow dhacaankeedii afkiisa u yargalo biyuhu ku cabaaya marka biyaha ka degaya uma kadib baashoo la yar muudmuudsanay yasuruhaa wuxuu ku guuntanaya fii tawi maradiis intuu xoog muumuudsano yuu inta kale hambaysanoo reeban maruu ku guntan hadhow muumuudsan raba wa kunnaa waxaan ahayn buu lehay saxaabigu naftabidu biqisiyina qaansooyinka qaansadaanada iyo leebtaannada qaansadaanada yaa waxaan ku soo abqaguran jirray geelaha la dhici jiray abqada lagu daadsanaya wanaakulu waan cuni jirray intaana way jirtay xataa qaraxad ilaa ay ka qaraxdo ka dilaacdo ashdaaquna qowlalahanagii yaa boogoobay oo wax bini aadam uuna cuni jirin bay cuneen oo abqa iyo wax kulul ah fa uqsimu waan dhaaranayaae ilaahay baan ku dhaartay timirta hal xaboo timira maxay u tari baa laga yaaba qofku isdhaho marka su'aal muqadara ayuu ka jawaabayaa wuxuu yidhi jaabir fa uqsimu ilahay baan ku dhaartay ukhdi ukhdi'aha waxaa la gafay rajulun timirtii waxaa la gafsiiyey rajulun nin midnaa naga mida yowma maalin maalin baa mid naga mida ayaa markii la qaybinaya ninkii qaybinayay uu gafay inuu siiyey buu mooday isagana layma siinin buu yidhi haddii laisqabsaday fandalaqnaa bihi ninkii asagoo basti oo gaajo u dhiman kara oo sakaraada iyo fandalaqnaa bihi intaan kaxeennay nancashu annagoo xumbaarayna fashahidnaa waxaan u maqraati kacnay annahu asaga lam nucdiha inuuna siinin nancashuhuda waa lagu fasiraa annagoo macrata nacshi iyo sariir wax lagu wadoo kalaa saa u wadna nancashuhuda waxaa kaloo lagu fasiraa inaan ayidno oo maraq u noqonno ayaan u qaadnay fashahidna waxaan u maqnaa tika cani annahu asagu lam yucdaha inaan la siinin annagaa ogeyn ninka waxba lama siinin kadib baa faucdiyaha la siiyey xabaddii faqaama markaasuu kacay oo faakadaha qaatay intiibu ku dugdugay xaaladaasay soo mareen saxaabada nabiga calayh salaam socodkaas ay socdaan iyo kuleelka iyo gaajada iyo abaarta iyo kabala'aantaasi waxaasoo dhan waa maxay fii janbi illaah diinta ilaahay iyo islaamnimada koryeelinteeda wey difaaceeda wey u dhimashadeeda wey gaalka oo yur laga dhaho weeyaan islaamkaoo la faafiyo wey markaa islaamnimadaas annagana soo gaadhay dhiig dadeed iyo rag dad dhiiggood buu inagu soo gaadhay islaamkan dhibaato dad martay iyo gaajo soo martay iyo oon iyo rafaad iyo haraad iyo cabsi iyo dhib iyo dhiig daata iyo dil ayay diinta nagu soo gaadhay arkaysaan aan haysanno innagana ayadoo iska saafiya oon ammaan iyo nabadna ku haysanno yaa laga yaabaa inaan maaragtay madaxda kor loo qaadin sidii la rabay aan loo dadaalin sirnaa waan socon buu lehay jaabir maca rasuulillah nabiga nu ciisa calayh salaam xataa nazalnaa waxaan tegnay waadiyan waadi iyo tog afyaxo waasaca tog waasaca oo wax geedoo ku agyaalaba aan jirin fadahaba rasuul rasuuluullah nabiga calayi salaam baa tagay yaqdii xaajatahu inuu soo xaaja guto ayuu u baxay geedo qumana meesha male fatabactuhu ana waan raacay buu leeya jaabir biidaawati ubba weysoodi min maain biyaah ubba biyaah yaa nabiga la raacay oan leeyahay markuu xaajo guta hadhowa ku weysaysto fanadara rasuuluullah nabiga calayhi salaam baa fiiyey xagga iyo xagga falam yara shayan waxba wuu arki waayey yastatiru bihi isku nabiganu idaa dahaba madhaba abcada in la arka ma rabi jirin waa fogaan jiray geedu isku asturuu nabigu arki waayeyba calayhi salaam hal hal xabbaa meel kada taagan fa idaa shajarataan laba geed ayuu nabigu arkayoo bishaadilwaadi waadiga dhinaciisa ku yaalla shaadiga iyo xeebtiis geeskiisa ku yaalla ayuu nabigu calayhi salaam arkay waa laba geedoon isku meella ku oolinoo kala fog wey faindalaqa waa tegey rasuulullah nabiga calayhi salaam ilaa ixdaahuma labadii geed mid kamidu u tegey fa akhada wuxuu soo qabtay biqusnin laam min aqsaaniha laamaheeda ka mida yusaa u qabtay nabiga calayi salaam faqaala intuu la hadlay wuxuu yidhi inqaadii isoo raac calaya aniga biidnillahi ilah idinkaygu soo raac geedii geediga soo soco fanqaada way hogaansatay macahu nabi maciise raacday kalbaciiri sidii neef geela almaqshuushi oo la san xidhay neef geeloo sanka laga duray sanka neefka geela ee socodkiisii wixiisa loo begi waaye intii fuurka laga xidho keenihii hogaankii iyo haddana sanka intii laga dureeliyo xarigga laga qabto iyo xariggika lagu qabanaya markuu isyar waalaba saasa lagu dhihi markaasuu deeno meel alla meeshaad marto ayuu si fiican kuu raacayaa kalbaciirilmawshuush geedii waxaan moodaaba ritisanka laga xidhayo kale alladii ritigaas oo yusaanicu abeeci qaa'ido qofka hogaaminaya yusaanicu wuxuu abeecayaa oo raacayaa oo uu samayn sameeyo qaa'idoo qofka hogaaminaya ayuu raacayaa siaasoo kale moodaa xataa ata shajarata alukhra geeddii kaleu nabigu tegey tii waa soo wada meel buu istaajiyey geeddii kaleu haddana nabigu u tegay calayh salaam faakhada wuxuu soo qabtay biqusnin min aqsaaniha laan laamaheedii ka miduu soo qabtay faqaala wuxuu yidhi inqaadii geedkao dhan baan raba inu soo kaco soo hogaansan oo soo soco calaya aniga ii hogaansan biidnillahi ilahay idankiisa igu soo raac waa rasuul alleh waa nabi waa saaxibu mucjizaat sala allahu calayh waaalih wasalam fanqaadad macahu geedii baa soo raacday kadalika kalmadkuur sida geedii horeo la sheegoo kale iyo tanna soo dhaqaaqday soo raacday dabagashay xataa ida kaana bilmansafi dhexbartanka labada geed dhexdooda markii la maraayo mima baynahumaa labada geed xaggooda meesha dhexbartankooda markuu taagan yahay laama baynahumaa ida kaana markuu nabigu yahay bimansafi mima baynahuma dhaxdooda meel udhexaysa markuu nabigu saa u taagay kana geedkan aggan kana xaggan yuu laama baynahumaa intuu saa iskugu dumay laama baynahumaa intuu isku dumay yacni jamacahumaa uu kulmiyey yuu faqaala ku yidhi ilta'ima isku aruura calaya korkayga isku soo aruura biidnillaahi dam noqda laba geedoo waaweyn oo madaxa la isku geliyey meesha hawd baa ka soo baxaya falta'amata markaasay isku dumeenoo labadii good madaxa isgashadeen qaala jaabir jaabir marka beelfog buu ka argaa arrintan dhacaysa jaabir wuxuu yidhi fakharajtu markaasaan baxay buu yidhi uxdiru anoo degdegaaya uxdiru yaani usrixu anoo ordi oo degdegi ayaan baxay oo cararay makhaafatan waxaan ka baqayaa an yuxisa rasuulu llah inuu nabiga dareemo calayhi salaam biqurbi inaan u dhowahay oo fayabtacida uu sii fogaado inaan u dhowahay intuu dareemo inuu haddana dhaqaaqo oo fogaado yaan ka baqay buu yidhi anaa fogaaday wa qaala moxamed bin cabaas wuxuu yidhi fayatabacada uu fogaado fa jalastu waan fadhiistay uxadidu nafsi anoo nafteeda u sheekaynaya oo mucjizada maanta uu arkay iyo arrinta khaaliqoo caadada geed qulqulayo socda ku kaloo socda labada geedood waxaa isla galay arrimahaasaan anoo la yaaban ayaa meel fadhiistay buu yidhi faxaanad waxaa iga xasishay oo iga dhacday waqacad wey waqacad minii waxaa iga dhacay laftatun milicsi hal maru masaas baan u milicsada nabiga xaggiisa faidaa ana birasuuliillah nabiga calayh salaam waxaabaan arkaan ku sugnahay muqbilan isoo qaabilayba waila shajarateen labadii geedna qad iftaraqataa kala tageen faqaamad waxay dul ku istaagtay kullu waaxidatin geed walba oo minhuma labadii geed ka mida calaa saaqin ee calaa asliha geed walbaba saaqeedii asalkeedii ayay ku istaagto jid ku tiri meesha ilahay ku abuuray fara'aytu rasuula allah waxaan arkay nabiga calayh salaam oo waqafa istaaga waqfa markuu soo socda nabigu mar unbuu istaago shag yidhi faqaala bira'sihi madaxiisa ayuu haakada saa u fiiriyey xagga iyo xagga wa ashaara biismaaciil baa ku ishaaray haakadaadii bira'sihi madaxiisa u ishaaray yamiina midig iyo washimaala midix kolle xaggan uu fiiriyey nabiga kolle xaggan uu fiiriyey uma aqbala xaggayguu soo qaabilay uu soo dhaqaaqay falama intaha ilaya markuu nabigu ii yimid qaala wuxuu yidhi yaa jaabir hal ra'ayta ma aragtay maqaamii maqaamkayga iyo mansiladayda iyo darajadayda rafiicada iyo baahirada baahiradahe muuqata ma aragtay maanta qultu waxaan nacam yaa rasuul allah waan arkay arrintaa ayadaa mucjisadaa indhahaygaan ku arkay qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam fandaliq ora tagoo ila shajaratayn labadii geed u tag faqdac waxaad ka soo geysaa min kulli waaxidatin geed kasta oo minhumaa geedahan ka mida quslan laan ka soo jar faaqbil bihima soo qaabil qaabiloo deen labadaa laabamoodoo jiidaya aqbil bihima xaggeega u soo qaabil oo la soo aad xataa idaa qumta markaad soo gaadho ood istaagto maqaamihii meesha hadaayi markaan socday aad istaagay ingeesaha fiirfiirinayo markaad timaado fa arsil waxaad dhirtaa oo dhigtaa qusran laan can yamiinika dhanka midigta laandhig meeshaad taagnaa midigtayda waqusna laanta kamina can yasaarika meesha aan taagnaa markaad istaagto bidixdaada laanta kalena dhig buu nabigu calayi salaam ku yidhi jaabirow qaala jaabir wuxuu yidhi faqumtu waan kacay faakhadtu waxaan qaatay xajaran dhagax fakasartu waan jabiyey waxasartu waan afeeyey faindalaqa lii waa ii daliiqmay indalaqa lii waa ii soofaysmay wey indilaaqu waa soofa wey dhagax weyn baa intaan qaada dhagaxka ku dhuftay yuu dhagaxa asagahaa af yeeshay oo girgiradii baan saa oga soofeeyey faindalaqa lii markaasuu deena ii soofaysmayoo dhagax qurquroo seefoo kalea ah ayuu ii noqday kanuu marka rabaa baangad ahaan iyo faas ugu soo gooyo faataytu shajaratayn labada geed baan aadayoo faqadactu u tagay faqadactu waxaan jaray min kulli waaxidatin geed walba oo minhumaa labada geed ka qusan laaman ka soo gooyey uma aqbaltu ajuruhuma anoo jiidaya labadii laam ayaan soo qaabilay xataa qumtu ilaaan ka istaagay maqaama rasuulillah sala allah aleh wasalam meesha haddana nabiga uu taagnayar istaagay ee midigii bidax uu fiirinaya baan soo istaagay arsaltu markaasaan waxaan diray oon dejiyey qusnan laan can yamiininaka midigtayda wa laamna can yasaari bidixdeeda saxaabatu rasuulillahi yiri nugeelka iyo tayada iyo waxqabadka biiri sidii loo amray xarfan kama leexanayo uma laxiqtuhu nabigan soo gaaro u imaaday faqultu waxaana qad facaltu waan yeelay yaa rasuul rasuul allow wixii aad ii dirtay iyo meelahaas dhigtaada tidhi waan sameeye facama daak markuu horeba su-aal kamuna horkeenin amarkii nabigu u hogaansamay asagoon istifsaar waxba weydiinin markii gobao shaqadii soo qabtay yaa wuxuu yidhi facama daak maxay tahay sababta geedka soogo meeshaana wax dhig tukala meeshaa dhig maxaa dhacay qaala nabigu wuxuu yidhi inii marartu biqabrayn laba qabri baan soo maray yucadabaani lcadaabayo cadaabaayo waxaan jeclaaday bishafaacati aniga shafaacadayda an yurafaha in laga fududeeyo canhumaa xaggooda cadaabka yurafaha iyo khafafa in laga fududeeyo canhumaa ayaan jeclaaday maadaama alqusnaan labada laam intay daa'im yihiin rabbayn kuu qoyan inta labada laan ay qoyan yihiin shafaacadayda in ilaahay kaga fududeeyo cadaabka ayaan jeclaaday buu nabiga calayh isalaatu wasalaam marka waa shafaaco ku xidhan geedaha intay qoyan yihiin qaala fa aatayna alcaskara jaabir wuxuu leeyahay askartii baan u nimid askartii ka horraysay daba socdeen ayaan soo gaaray faqaala rasuulula nabiga cala salaam baa wuxuu yidhi iyuu la degan yahay ciidankii yaa jaabir jaabirow naadi dhawaaq biwaduuin axaadiiskan mucjizaad fara badan baa ku jira mucjizaadkii baan ku dhex jiraa jaabirow waxaad u jeedhaa bilbiyo keena weyse keena dheh faqultu waxaan iri buu yidhi alaa wudua alaa wudua alaa wudua warweyse keena warweyse ma haystaan warweyse sheega ayaan idhi buu yidhi qaala qultu waxaani yaa rasuula rasuul allow maa wajadtu ma helin min alrakbi ciidankii dhanna min qadratin dhibic biyaha kama helin hal dhibicaata kama helin wa kaana rajulu nin baa ah jiray min alansaar reer ansaareeda oo yubaridu lirasuulillah nin <clears throat> reer ansaareeda oo nabi uu qaboojiya almaa biyaha fii ashjaabin sibraaro lahu asaga uu lahaa nin sibraar sibraarka midkiisa khaliq ahe duugobay yaa shajbi la dhahaa marka sibraaro nin nabiga calay slam biyo ugu shuba oo u qaboojiya oo nabiga u khidmeeya yaa jiray calaa ximaaratin ayayna u saaraayeen sibraaraha wuxuu suri jiray calaa ximaaratin ximaara ximaaradu waa acwaad iyo laamo wey min jariidinfabiro laga sameeyey ximaaratin tiiran iyo geedo iyo hankoollo min jariidin laantimileed laga sameeyey ayuu saa u suraya markii meel la dago tanuu saa u suri dabeeshaa ku dhacaysa ayadoo qabowbu nabigu u shubi jiray calayh salaam ximaaradu maanta maaha dameer maaha ogow waa laamo iyo acwaad iyo geedo wey min jariidin geedtimireed ka ahaatay ku bayaan qaala wuxuu yidhi faqaala lii nabiga wuxuu yidhi markaan idhi wax ciddii magaalado dhan ama muxuu ahaa ciidanko dhan waan ka soo waayey wax yaroo dhibic waan ka soo waayay ayaa nabiga faqaala lii wuxuu gu yidhi indalaq waxaad aadaa ilaa fulaan bin fulaan alansaari hebelkiina hebelaa reer ansaar u tagoo fandur bal fiiri hal fii ashjaabihi sibraarihiisii min shayin wuxuun biyaa inay ku jiraan qaala faindalaqtu ilayhi isaga baan u tegey fanadartu waxaan fiiriyey fiiha sibraarkii falam ajid kama helin fiiha sibraarka dhexdiisa sibraarka waa maqaar weel maqaar laga sameeyo weeyaane ilaa qatratan hal dhibicah wax dhibicah yar oo fii caslaa'i shajbin sibraar sayntiisa ku jira minha sibraaradii ka mida sibraaradii uu wada mid ka mida yaa waxaan ku arkay afkiisa xagga la sibraarku afkan hore madaxa hore neefkana biyaha lagaga shubaa xagga lagu hiina intii la tolo yaa sida tuubadoo kale intinaad saa loo geliyey markii rabana biyaha lagaga shubtaa markii rabana waa lagu celiyaa marka saynaheeda iyo laamlaheeda biyahay tuub ahaanteeda sibraarka ay laheed mid ka mida ah waxaan ku arkay buu yidhi wax yar oo dhinaco biyoo ka muuqata low annii anigu haddaan ufriquhu haddaan inaan soo shubo damcana la sharibahu waxaaba cabbi yaabisu angeegiisii marka inuun xaggan waxba ka furayn afka kore in laga soo shubay noqonaysaa oo saa loosola soo qalloociyo haddaa inta yaree biyaha meesha ka muuqata aan soo qalloociyo aan soo shubaanbaho aan sibraarkii oo angegan gudihiisii intay soo maraayaan baaba angejinaysa kaasaa angejin marka waxaa idhi intan yartaa looma dhowaan karo faataytu rasuul allah nabiga calayi salaam baan u keenay faqultu waxaan yahay rasuul allah innii anigu lam ajid fiiha kama herin ilaa qadratan dhibiic fii caslaa'i shajbin sibraar afkiis ku taagan oo minhaa sibraarayga ka mida low annii afriqu ufriquhu haddaan damca inaan soo shubana la sharibahu waxaa cabaya abiisuhu angeegiisii sibraarka intiisii kaleo angegan gudihiis dhan ba qallalan intaa yara meesha ku jiraan mooyaane sa haddaan usoo bixiyo inta yara uu soo dhexmaraayo iyaaba fooqsanoo angeegaasaa laqaaya qaala nabigu idhab ora tagoo faatinii bihi ii keen marka hore warbixinun muu ahaa faataytuu bihi waanu keenay faakhadahu biyadihi gacantuu nabiga alai slam ku qabtay fajacala wuxuu gudagalay yatakallamu inuu hadlayo bishayin hadal laa adrii aanan ogayn maa huwa madmuunkiisa hadal aanan ogayn macnihiisa aanan garanaynin oo ani aanan maqlaynin ayuu nabigu alai salaam ku akhriyey ilahay buu bari waxbuu ku ahrinaya wayaqmisuhu waana nabiga calayh salaam wuu tuujinaya biyadii gacantiisa weelkaa sagaabuu saa u tuujinaya saa u tuujinaya bal inay inta biyaheed isku soo dhowaadaan uma acdaaniihi markaasuu ii dhiibay waalkiisi firaarkaa faqaala wuxuu yidhi yaa jaabir naadi bijafna xeedho bal ka raadi ciidanka oo wax xeedhahaya bal ayadan dhawaaq saxan weyn oo baalka oo dhageedka loo samayn jiray yaa jafna la dhahaa xeedho balkeed faqultu waxaan idhi buu yaa jafnata arakbi ciidankan xeedhadiisa qofka hayow keena ayadana fautiitu bihaa waxaa la ii keenay xeedhadii weyneed oo tuxmalu lawalowla xumbaarayo fawadactuhaa waxaan dhigay bayna hortiisa nabiga calayi salaam faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam baa wuxuu yidhi biyadii gacantiisa fi ljafnati xeeradii haakadaa saasuu dhexgeliyey xeeradii buu saa gacanta u dhexgeliyey fabasada waa fidiyey farihiisii faraqa waa kala geeyey bayna asaabici fariho fisan oo haddana la kala geeyo saa loo kala fogeeyey ayuu saa u dhex dhigay xeeradii uma wadacahaa wuxuu nabigu farihio sidaas dhex dhigay fii qacri ljafna xeerada salkeedii yuu saa u dhexdhigay oo iska engegeen wa markaasu wuxuu yidhi khud qaado sibraarka yaa jaabir jaabirow sibraarka inta yara ku jirta intaad qaado igu shub fa suba calaya korka farahayga kaga dhibci waqul waxaa tiraa markaad dhibcinaysana bismillaahi dheh magaca ilaahay baan cuskanaynaa oon kaalmo weydiisanaynaa fa sababtu calayhi intii yareed baa nabiga gacantiisa korka kaga shubay wa qultu waxaana idhi bismillaahi baan idhi fa ra'aytulmaa biyo waxaan arkay yafuulu ka soo burqanaya min bayna asaabici rasuulillah faraha nabiga dhexdooda ka soo baxaya calayhi salaam uma faarat iljafna faarat iljafnatu xeeradii baa biyaheedii ayaa kor u soo kacay faarad yani waxaa weye irtafacad maauha biyaheedii wadaarad markaasay wareegtay yani biyo badan oo shubmaaya marka hore weelkii kor bay usoo qaadayaan kadibna way xumbeeno saasay u wareegayaan oo gaararkii o dhan bay rabaan biyihi inay gaarhaan kadibna daarad way wareegtay xata intalaad ilaa ay xeegadii ka buuxsanto faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa jaabir naadi u dhawaaq man kaana lahu xaaja qofkii xaaje iyo baahi ay u haysan bimaalin biyo u dhawaaq kaariya dheh qaala fa ata naasu dadkii baa yimid fastaqoo way waraabsadaan way waraabsadeen ataway cabbeen xataa rawow ilaahay ka cokanaadaan oo dhergaan qaala wuxuu faqultu waxaana hal baqiya axadun lahu xaaja war qof biyaha u baahan ma haray daa'iriyo wax soo sheegtaan waaye farafaca rasuulu lahi sala allah alay wasalam yadow gacantiisa sharafta badneed barakaysneed min aljafnati xeeradibuu kala baxay wahiya xeeradii oo mal-aa buuxda sidii u buuxda wa hada min mucjizaatihi sala allahu calayh waalih wasalam aladaala calaa sidqi nubuwatihi wa risaalatihi wa xubbihi min allahi subxaana wa tacaala jeceelkiisa ilahay xaggiisa ka ahaaday uu jecel yahay addoonkiisa iyo nabigiisa kariimka ah sala allahu calayh waalih wasalam saxaabada nabigana calayi slam indhahay ku hayaan arrimahaas ayaga ee mucjizaadkaa ku arkayaan iimaankoodii iyo yaqiintoodii ayaa usii kordhaysa washaka naasu dadkii baa waxay sheegteen ilaa rasuulilah nabiga calayh salam aljuuca gaajo biyo waan helnay nabi allow gaajaan haysay dheheen faqaala nabigu wuxuu yidhi casa allaahu alla wuxuu xaqiiqa ku yahay an yudcimakum inuu ina quudiyo cuntayna siiyo faataynaa waxaan imaanay sayf albaxri badda xeebteedaan imaanay sayf albaxri ay saaxir albaxri badda xeebteedii fazakhara albaxru baddii baa hiraysay zakratan hirayn baddii baa wax hir eh ah, umaysaa u soo butaacday fa wuxuu soo tuuray baddi daabatan daabad xayawaan baxri ah oo balda ku jira yaa banaanka ay kusoo tuurtay hirki kusoo tuuray fa arwaynaa waxaan hulinnay oon shidannay calaa shiqihaa neefka xayawaanka isagaa ah, jeexi intaan jeexnay yaan annaara dab ku shidannay meesha waa la soshay oo la karsaday faadbanaaha adbanaa fatabahnaa waan karsannay oo washtawaynaa waan solannay solitaan weeye geedihiiy dhagaxi waxadiloo dhiga la solayaa iyadoo saasaa la cunaya waakalnaa waxaanu cunnay xataa shabicnaa ilaah ka dharagnay qaala jaabir wuxuu yidhi fadahaltu waxaa galay ana aniga yani xayawaankii weylinkiis markaa la yaabo dakhaltu waan galay ana ani iyo wafulaan wafaaniya hebel iyo hebel xataa cadda hamsa shan buu tira ii tiriyey fii xijaaji cayniha isheeda dhaqorkeedii isha dhaqorkeedii ee gebyaha iyo lafaha geesaha kaga iyo gudihii dhaqorkaha halkii buuda ku jirtay halkii baan annagoo shana yaa gallay maa yaraana axadu waxna arkaayo ma jirtaba meeshaasa ku jirta ceel sidiis wax intaa weyn buu ahaa si tii abi cubayda bnu jaraax oo kale weeyaan xataa kharajnaa waan ka soo baxnay mar dambe soo fananay fa akhadnaa waxaan qabanay dilcan min adlaa'ihaa xayawaanka foolihiisa ka mida faqawasnaahu markaasaan qaanseennay saankaan u istaagnay de ayagoo saa u godan qaansa ahaana yaa saa u istaajirnay uma dacuunaa waxaan u dhawaaqnay biacdami arajul ninka ugu weyn fi ragbi ciidanka wa acdamu jamani ritiga ugu weyn fi rakbi ciidanka awrtay wataan iyo wa acdamu kiflin rarka ugu weyn fi rakbi mxuuha ciidanka kifligu waxaa weyaan wax kolka laga saara gaadiidka iyo ratiga ayaa la yidhaahdaa oo gurada intaasaan isu saaray ratigii baa maarata la keenay ugu dheeraa ugu weynaa kifligiisii iyo waxaa la saaray baalkii mxuu ahaa korka laga saarayey ninka ugu xoog badnayna korka kala sii fadhiistay mar baa leer meeshii fadakhala wuxuu galay taxtahu qaansadii hoosteedii iyo mxuu ahaa taxta adilci feedhi maa yudabi isagoon foorariyaynin ra'sahu madaxiisa madaxana saa ma dhahaye saasoo u socda iyo hoos ka maray korba baasha kasii jirtaa wax uun ilaahay og yahay buu ahaa xooggeeda iyo inta qudro ilaahay geliyey iyo xoog baabun fii xadiidi lhijra xadiidkii iyo qisadii ku saabsanee hijradii nabiga makadu ka hajiray ilaa madiina almunawara wayuqaalu xadiidu raxlina waa la yidhaahdaa rarashadii iyo geedidii nabigu maka ka soo guura isagay saaxiibkii abubakar sidiiq cadowga iyo gaaladii markay ka bixiyeen dilla ku xukumeen xadaanii salaam bnu shabiib xadaana xasan bnu acyan qaal xadaana zuhayr xadaana abu isxaaqin qaala samictu albara bnu caasim yaquul jaa abubakr sidiiq baa yimi ilaa abi aabbahay buu yimid aabbahay marka waxaad arkaysaa caazib waa saxaabi albara marka waa saxaabi ibnu saxaabi wey buu u yimid fii manzili guriga ugu yimid faishtaraa minhu wuxuu ka iibsaday raxlan hilay ayuu ka iibsaday raxliga waxaa la yidhaahdaa neef ah xoolaha la raranayo geela iyo iska rarmeehoo alaabtun iskama saaree korka koraa qabtal karbaash waxyaalaha la saarsaaraa kadibna geeda iyo waxbaa laisdabamariyaa xadhka iyo cayn iyo alaab baa jirta waxaasaa raxli la dhahaa fa qaala licaazibin caazib oo aabbahaya wuxuu ku yidhi abubakar baa dhahaya ibcad macii waxaad maciga dirtaa oo iraacisaa ibnaka wiilkaada albaraa yaxmilu ha i qaado macii ilaa manzili alaabta guriga ha i geeye faqaala lii abi abay wuxuu gu yidhi ixmalu orod u qaad sheekha waa sheekh abubakar afdalu shuyuuqin oo sheekaba ugu fadli badan weeyaan saxaabada nabiga ninka ugu qiimo badnaa bale ummadda nabi maxamed oo dhan ninka ugu fadli badna bacda nabiyiha nabiga gadaashiisa calayh salaam faxamaltuhu markaasaan xumbaaray bui alabtaan u qaaday waa arrin la yaqaanay bay ahayd dadka waaweyn inay dadka yaryarka u khidmeeyaan dadka ay khidmeeyaan oo aabbuhu carruurtiisa uu dhaho dadka u qabta oo saacideeya oo kaalmeeya uu dhaho carruurta isaa ku tababartaan oo edabtaa iyo akhlaaqdaas ay ku tababartaan nin weyn markay arkaan ay alaabta u qaarasoo waxba weydiinin aadaab wanaagsan oo laga soo gaara bay ahaan jirta oo fiican faxamaltuhu wa kharaja abi aabbahayna waaba raacay macahu maciisa abubakar buu horay oo la baxay yantaqidu amanah suu lacagtii alaabtan uu ka gatay oga soo qaato faqaala lahu wuxuu ku yidhi abi aabbahay baa marka dhexdaa lasii maraya wuxuu yidhi yaa abaa bakar xadiinii waxaad iga sheekaysaa kayfa sanactuma saad samayseen leylata habeenkii sarayta aad guuraysay maca rasuuli adoo nabiga la socda habeenkaad maka ka guurayseen bal qisadaa nooga sheekeen qaala wuxuu yihi abubakar nacam haao asraynaa waan guuraynay leylatana habeenkaanay kullaha habeenkao dhan baan guuraynay min qaali thawr laga bilaabo qaali thawr ay ku gabanayeen ilaa iyo maxaa la aaday waddadii ninkii daliilkaha u wamariyey ayaa habeenkao dhan ba la guurayay xataa qaama ilaa uu ka istaago qaa'imu dahira xilliga duurkii ee dahiirada la yidhaahdo mid ka istaaga qoraxda waxay socotaba marna hooskeeda xaggaa mashriq buu jiraa kolla maqrib hoos galbeed iyo hoos muxuu ahaa hoos subxeed wey laakiin markii samada bartankeeda ay ku toosto hooski wuu istaagayaa halkaas ku baaba'aya idaa xataa qaama qaa'imu dahiira xilligaa dahiirada ee kulul midka istaagay hooska markuu istaagay duhurkii lixii saac la gaaro kulalka qoraxdu ay halkaa ku istaagtay ayaan intaasa soconnay wakhala ariiqu wadaduna ay cidlo noqotay oo dadkii socday iyo wixii cadow ah oo dhanba uu waddada hadda banneeyo faarujiyey falaa yamuru fiihi uunan maraynin axadun qofna xilligaasoo kale waa la kala gabanaya wax socdo male qoraxda laga cararay xataa rufica lana waxaana noo kor yeelay sakratun dhagax weyn dawiiratun dheer lahaa dillun hoos leh dhagax weynoo hoos leh ayaa meel nooga muuqatay lam taati calayhi shamsu qoraxda weli ayna soo gaarin bacdu weli qoraxdana weli ayna soo gaarinoo baabi'inin fanazalnaa waan degnay cindaha sakradii iyo geedkii dhagaxii hoostiisaan degnay faataytu sakra agteeda intaan degnay ilan dhagaxan waa dhagax weyn hoosta qorrafyuu ku leeyahay wax godad buu ku leeyahay xayawaankaa gala caarcaaradii iyo baaxoo dhan baa ku baxay marka ag degnay yaan faataytu ataytu sakra dhagaxii weynada anay u imaaday buu yidhi fasawaytu biyadii gacanteedaan ku hagaajiye ku simay makaanan meel nabiga uu saxday calayh salaam yaan gacanteeda ku hagaajiyey yanaamu fiihi nabiyu nabiga calayh salaam uu saaxdo fii dilliha hoosteeda uma basadtu calayhi waxaan ku fidiyey meeshii aan hagaajiyey farwatan salli salli iyo masallaan watay yaan saa ugu fidiyey suu nabiga ugu saaxday calayh salaam uma qultu waxaan idhi nam ii saaxo yaa rasuulallah rasuul allah meeshan saaxo wa aniguna anfudu waxaan tirtiri laka adiga maa xawlaka gaararkaada wixii ahoo dhan baan kaa tirtiraya oo wax qashina iyo wax bahaliya halaqa waxaasoo dhan baan kaa xaaqaya carradaasaan way hagaajinay fanaama nabigu waa sacday calayhi salaatu wasalaam wakharajtu markaasaan baxay buu yidhi anfudu maa xawla anoo gaararkiisa ka xaaqaya oo ka tirtiraya waa intaasoo god iyo abeesi iyo masaska dhow yihiin waxaaso dhan buu duugayaa fa ana waxaan arkay anigoo arrintaas ku dhex jira biraaci hanam nin ari jir ah oo muqbilin soo qaabishan yahay biqanami arigiisa la soo qaabishan yahay ilaa sakrati dhagxi dhagaxii aan deganayn nin ari wato oo xilliga kuleelka rabo inuu maarta harsado yuriidu wuxuu doonayaa minhaa dhagaxani alladii waxaan eradna ka doonay harsiga aan harsanayno oo kale yuu rabaa asagana arigiisii inuu harsadaan falaqiituhu asagii baan ka hortagoo faqultu ku yidhi liman anta yaa gulaam waryaa hebelow yaa ku leh faqaala wuxuu yidhi addoonow yaa ku leh waa addoon ari la jira faqaala wuxuu yidhi lirajuli min ahli madiina nin reer madiina madiinada ma aha madiinatu rasuulilaahi maka wey lirajulin baa le min ahli madiina magaalada marka madiinada waa magaalada lagu wadaa maka wey xilligaasi madiine waxa layihahda maba jirinba yasriba ayaa dhihi jiray madiine looma aqoonin ninkan marka madiinadaasi uma jeedee magaalada maka nin ah ayaa ilaah wida aragana iskale qultu waxaana ah fii laban aragaada caano ma leeyahay qaala nacam haa qultu waxaana ah fataxlubu lii ma ilisi qaala nacam haa fa akhada shaatan neef aruu qabtay inuu iliso faqultu lahu waxaan ku irin yidhi unfudidarca candhada horta saxari saxartir oo tirtir oo tirtir oo min ashacri timaha iyo waturaabi carada iyo walqada saxarka waxaas oo dhan ka tirtir neefkii oo mar walba meel walba iska fadhiisanayo oo waxaasoo dhanba ba ku reeban yahay inaad un aarta dhiilka loo istaagto oo saa tidhahda sax meehee horta waa in candhada la tirtiro oo la nadiifiyo wey marka geela waa arta habeediisi iyo timihiisi iyo carradu ku fadhiista wixi o isku dhegay ayaa geeljiruhu yuu iska lisaayaa gacantiisa wax ka daaya waad yaabaysaa walidaalika waxaad arkaysa hadda caanaha magaalada lagu gado oo kale u fiirso markaad jubbadda caanaha aad qaado salkeeda waxaad arkaysaa carro guduudan ka muuqata ayaad arkaysaa baalkii lama masaxarinayaba waan ugu bilaabayaa unfid istarca naga tirtir min ashacri timaha ka tir waturaabi carada iyo walqada saxarka waxaasoo dhowrta ka nadiifi intaan caanaha la gaarin nadiiftaa ah waxaan qashinka naga hagaaji qaala fara'aytu lbara waxaan arkay buu leeyahay raawigu albara oo yadribu biyadihi gacantiisa isku garaaci alaqra midda kale oo yanfudu saa u tirtirayo markaad tirtirto waxaan dhana tirta cambada adigana gacantaada saa u tirtir baa layidhi faxalaba lii abubakar baa wuxuu leeyahay xalaba lii waa ii lisay fii qacbin dhiil macahu maciisa u watay shiika yaroo u watay ayuu igu lisay kuhbatan kis yar oo min lamin caanaa yani qica in caanaa buu igu lisay shiikihii iyo dhiilkii ayuu igu lisay qaala wa macii waxaan wataa anigana bule abubakar idaawatun ubawaysood baan watay oo intaa nabiga calayh salaam artawi aan ogu arooro fiihaa ubawaysaydan linabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam ubawayseedaan nabiga biyo ugu soo qaado ayaan anagan wataa liyashraba inuu cabo minha ubawayseedka wayatawada ku weysaysto saasaana u wadaa inuuna cabo weysana ku weysaysto ubada ayada ahe nabiga ugu soo dhaamiyo iyadana waa watoo biyo ku jiraan qaala wuxuu yidhi abubakar faataytu nabiya nabiga calayi salam baan u imaaday wakarihtu waxaan nacay an uqirahu inaan toosiyo minnabi hurdadiisa haddaan ku soo socdo caanihi anoo wada waxaan kasii walbahaaray nabiga hurdo saaxday amaa toosisaa wati baan nacay fawaafaqtuhu nasiibkii waxaan waafaqay nabiga oo isteeqana toosay nabigaoo indhaha kala qaadada toosay umbaan u tegey fasababtu waxaan ku shubay cala allabani caanihii korkooda min almaa'i biyihii ayaan ku shubay xataa barada asfaluhu ilaa ubadi iyo muxuu asfalow asfalulkuhba asfalulqacbi dhiilka salkiisii ayaa qaboobay yacni dhiilka caanaha kulul uu ku soo lisay biyihii qaboobaa u waday ubbadaha iyuu kor kaga shubay markaasaa dhiilkii kululaa hoos ka qaboobay caanihii baa qaboobay wey faqultu waxaan yaa intaa cinaayada fiiri ihtimaamka fiiri taryeelka fiiri siuu nabiga oga murgaayo fiiri radia allahu canhu waardaa abu fahuwa sadiiqu rasuuli illahi calayhi salaatu wasalaam fi lqaar faqultu waxaan yaa rasuul allah rasuul allah saaxiibkii nabiga alai slam wey yaa rasuul allah ishrib cab min hada laban caanahan baraxa cab markaasoo kale baraxa oonka iyo caafimaadkaba u fiican marka cab qaala fashariba waa cabay xataa radiitu buu leey jaa abubakar ilaa aan ka raadli noqday nabiga cabbitaankuu cabay oonkii iyo haraaskii ka baxay abubakar waa ku farxay uma qaala wuxuu yidhi nabiga abubakar baa wuxuu yidhi alam yaanin liraxiil nabigaa dhahay alam yaanin lilraxiil miyaan la gaarin xilligii caraabaha xilligii rarashada ee caraabaha miyaa la gaaray qultu bala waa la gaaray hadda oo qoraxdii way iilatayoo dameeshii baa imaatay qaala fartaxalna waan rarannay bacdamaa zaalat ishamsu qoraxdii markay suushay kadib watabacana waxaana soo raacay oona heloona arkay suraaqa binu maalik kufaaru quraysh iclaan bay bixisay ninkii keenay nabi moxamed bay leeyihin ayagu ninkii keenay maxamed iyo abubakar ayagoo nool ama madaxoodii kurkooda soo gooya laba boqol oo halaad baa la siinayaa markaasaa deena acraabtii iyo reerbaadiyihii warkii wuxuu gaaro dhanba jidadkii baa waddooyinka lagu wada jiraa oo meel walba la ordayo la saqaafaya in nabiga calai salam lasoo diro dilo abubakar la soo dilo laba boqoloo geela la qaato oo madax furasho ah marka suraaqa binu maalik baa arkay nabiga calai salam abubakar oo meel socda xadiidka asagoo dheer waa kaan ku soo barray bukhaariga watabacnaa suraaqa binu maalik baana soo raacay qaala wuxuu yidhi abubakar wanaxnu fii jaladin meel adag oo diri ah oo min alardi dhulaan soconnaa meel adag oo diri ah oo dhulka ka mid a yaan soconaa faqultu waxaan idhi yaa rasuula rasuul allah uutiinaa waananoo yimid waanana soo gaaray cadawi abubakar wuxuu ahaa kaiiru iltifaat agganama cadowgina soo gaaro nabiga la dilaa tanu ka walbahanaya nabigana qur-aan buu saa akrinayaayo ma fiirinayo dhinacba ma fiirinayo marka wuxuu yidhi nabi alla waanana hayaa nin farfaris oo farasfuula warankiisi wata ayaa soo galay faqaala nabiga wuxuu yidhi laa taxzan ina allaha macana tana abubakar mar walba lagu dhahayaan godkii ku jiraa lagu yidhi laa taxzan hawalbaharin hawalwelin ina allaha macana ilaahay baa ma ahnee in cadow maanta intuuna qabto labadeenni anigii nabigii rasuulka ahay abubakar oo ninka u horreeya islaamaha la dilo nuurkii halkaa uu ku baaboo arrin noocaysa maaha walward ina allaha macana ilaaha maceenna binasri wataayiidi qofku ilaahay maciisa yahayna cadow wax ma yeeli karo fadacaa calayhi waxaa habaaray rasuulullah nabiga alai salaam ilaahay buu u baryay wuxuu ilahu naga qabo fartadamat waxaa tiimbatay farasahu faraskiisii haasad weeyaan dhulkii bay gashay farasuhu ilaa badna ilaa caloosha laga gaaro afarta adilla dhulka intay gelisay calooshi yaa soo celisay uraa waxaan u malaynaya buu le raawigu faqaala wuxuu yidhi abubakar cafwan uraa waxaan u malaynaya buu raawigu faqaala inuu yidhi suraaqa binu maalig markii faraskiisii uu afarta adilla dhulka la galay oo dhulkii weliba dhul adag oo dilira oo aan meel lugmucud xagga allahabaarkii baa ku dhacay markaasuu ka booday asagii rartigana baalkii faraskana meeshana ku jiraa faqaala wuxuu yidhi innii qad calimtu waxaan ogahay annakumaa idinkan labadiinnan inaa qad dacawtumaa habaarteen calaya idinka ay habaara meel kale lagama soo gaarine fadcuwaa lii ilaah ii barya ducaa ducaa lahu igu bedela ii duceeya fallaahu ilaahaybaa lakumaa labadiinnaba cahdi iyo ballan ilaahay waxaan u galay an arfa allaahu ee ilaahay cahdigiisa iyo ballantiisa yaan lakumaa labadiinnaba inii galay an aruda cankuma inaan inaga celiya dalaba waxa ina raadinayo waxa ina dalbaaye ina raadinayo cadowga igu soo socda inaan dib u rogo ballan ilahay baa inaan u galay ilahay baan ballan u galay oo ilahay baan ku dhaartay fadaca allaha nabiga ilaahay buu baryay yidhi ilaahw siida fanajaa waa badbaaday faraskiisii oo asagana badbaad farajaca suraaqa binu maalik meeshii buu ka laabtay laa yalqaa axadan qofna lama kulmo cadowgii ka mida ilaa qaala wuxuu dhahayaa qad kafaytukum anaa inaga soo kaafiyey mahaahuna dhinacan ayaga ku daalina anaa inaga soo kaafiyey wax inaga jira ma laha halkaas ka rogayaan miska horena nabigu weerar ku ahaa markii dambena nabiga difaaciisii buu noqday falaa yalqaa axadan qofna lama kulma ilaa radda waa celiyaa qaala abubakar wuxuu yidhi wawafaa lana waa noo oofiyey ballantii suraaqo ballanti waa oofiyey waa ka dhabeeyey waxadaaniihi zuhayr bnu xarb xadaana cumaan binu cumar xa waxadaana isxaaq xadaana abu isxaaq bn ibrahim akhbarana nadr bn shumay kilahuma can ismaaciil can abi isxaaq can ilbara qaal ishtara abu bakr min abi aabbahay wuxuu ka gatay rixlan alaabta raxliga iyo kooraha iyo la saarto bialaaata cashara dirhama saddex iyo toban dirham wasaaqa alxadiida bimacna xadiidi zuhayr can abi isxaaq marka intii lagaa gaday buu kuu caddeeyey kuu fasiray wa qaala fii xadiidihi min riwaayati cumaan bni cumar falamaa danaa markuu nagu soo dhowaaday suraaqa binu maalik dacaa calayhi rasuulullah nabigaa habaaray calayhi salaam fasaakha farasuhu faraskiisibaa wuxuu tiinbaday fil ardi dhulka ilaa badni ilaa caloosha wawasaba canhu isaga waa ka booday waa badbaaday wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamed qad calimtu waxaan ogahay ana haadaa waxaan ii qabsaday camaluka camalkaadii habaarkaadi inuu yahay fadcullaha ilaahay ii bari an yukhallisani inuu ii badbaadiyo mima ana fiihi dhibkan ku sugnahay dhibkan ilahay inuu iga bixiyo walaka waxaa ballan adigana calayga korkayga kuu saaran oo ballanaan kuu qaaday la ucmiyanna lawallaahi ucmiyan inaan indhatiro tiro calaa man waraaya dadka iga dambeeya dadka iga dambeeya inaan indhatiro tiro oon dhaho xagga waxba inagama jiro oon indhaha u celiyo haadihi kinaanatii ballanta horta waan galay kow talabaadna labaadna wa haadihi kinaanatii gabooyadaydi waa tan kinaanadu waa jucban waa la dhahaaye leebta bahal lagu guran jiray weeye gabooyadeeda waa tan fakud sahman leeb qabso minhaa ka mida leebtayda fa innaka adigu satamuru waxaad mari calaa ibni geelaygii iyo waqiilmaani addoommahaygii bimakaani kada wakada meerhebel baa geelaygii addoommahay ku mari doontaaye fakhud minha waxaad ka qaadataa geela xaajataka waxaad rabto waxaad rabta ka qaado warankan muxuu ahaa leebkanna waa calaamo iyo afgarasho markaad tidhahdo waa kan suraaqa ay soo diray maxaa calaamaa leebkiisii sooma garanaysaan haa markaa way ku siinayaan qaala wuxuu nabigu yidhi laa xaajata lii xaajo iyo dan kamalihi umana baahni fii ibilika geelkaada dan kamalihiine oo shaqada kale tiri waan qabanaya un qabo faqadimna almadiina magaalada madiinaan gallay buu leeyahay abubakar leylan aman habeena xilli maalina si maanta dhan loo taagnaa markay ka quusteen saxaabadii ay isdaaleen iyo iska xaroodeen casar gaabadkii baa marka yuu nabiga calayh salaam ku soo dhowaaday nin yahuudia ah ugu horrey wax arka markaasuu dhawaaqo wuxuu yidhi bani qaylow qofkaad raadinayseen waakan waa soo socda markaasay jug soo dheheen soo noqdeen maalin walbaba waxaa la istaagay magaalada fiyadeeda la istaagaya say u taagan u taagay marka qorraxda kuu yaa la xarooni markaasay markii dambe nabiga calayhi salaam amnin casara soo galay fatanaasacuu reer ansaarad waxay ku doodeenoo ku murmeen ayuhu midkoodii yanzilu uu degaayo calayhi korkiisa rasuulullaahi nabiga calayhi salaam qolo walba waxay dhah nabiga annagaa dejinayna annagaa maaragtay diyaafadiisii martiqaadkiisa helayna qaabanayna waa laisku qabtay faqaala nabigaa wuxuu yidhi anzilu waxaan degi calaa bani najaar nimankii reer bani najaaraa reer ansaareed ayaan marti u noqono ku degay inta meel loo hagaajinaayo akhwaali cabdilmualib nabiga awowgiis cabdilmualib aha ree artigii weeyaan halka qoladaasaan qaraabo meeshaa ka nahay waa nabiga calayhi salaam awowgiis aabbo ree artigiis wey akrumuhum bidalika ayaan ku karaamayn ila rantu waa arrin karaama wey ukrimuhum waan karaamaynayaa bidalika nusuulka iyo diyaafada iyo martigelyada ayaga siiyey ayaan ku karaamaynayaa fasacida rijaalu raggii iyo wanisaa haweenkii waxay fuuleen fowqa albuyuuti guryaha korkooda nabiga inay arkaan bay rabaan watafaraqa alqilmaan carruurtii yaryareed iyo walkhadamu addoommihiina fii duruq waddooyinkiisaa u yaacayaan oy ku kala tageen yunaaduuna ayagoo dhawaaqaya yaa muxamed yaa rasuul allah yaa muxamed yaa rasuul allah ayagoo sidaa leh ayay waddooyinkiisa u didayaan amaa alaca albadru calayna waxaa la leeyahay ma aha hijradii nabiga calayhi salaam aniyat alwadaaci yani dalca badru calayna min aniyat lwadac xaggaa aniyat lwadac waa nabiga imaanan hijrada dariiqulhijra cagsigeeda weeyaan aniyat lwadac dhankeeda ma aha aniyat lwadac nabigu wuxuu ka soo galay qaswatu tabuuk dhankaa yashaan bay jirtaa bismi illahi araxmaan iraxiim kitaabu tafsiir tafsiirkiibuu ku saabsan yahay tafsiirkuna waxaa weeyaan macrifatu macaani kalaami illaahi ilaahay kalaamkiisa macaanidiisa oo la barto ayaa tafsiirka la yidhaahdaa ama aayad aayad fasirto ama xadiid aayad lagu fasiro ama saxaabada nabiga tafsiirkooda ama aqwaashii iyo muxuu aha alfaada carabiga ah iyo culamaauuluqa tafaasiirta iyo macnahay ka fahmeen ayaa la yidhahdaa tafsiirka baaban fii tafsiiri aayaatin mutafariqa aayado kala tagtagsan oo goosgoosa ah ayaa laga hadlayaa kitaabu tafsiirkii bukhaari ee taqaanee ma ahee intan yaree kooban ayuu sidaa muruuru kiraam ayuu imaam muslim raximah llahu tacaala ku maray si kitaabku unooga maaratay maqnaanin mawduucan tafsiirka ah sideedii nooc ee kitaabka uu jaamic ku noqon lahaa si uu maaratay u helo ayuu kitaabu tafsiir wax yaroo kooban oo fiican laakiin ayuu maaratay noo dhigay baabun fi tafsiiri aayaati mutafariqa xadana maxamed bnu raafici qaal xadana cabdrazaq barana xadana macmar can hamaam bnu munabi qaal hadana xadana abu hurayra can rasuuli illahi sala allah alay slam fadakara xadiida minha waqaala rasuulu llah sala allahu alayh waali wasalam nabiga wuxuu yidhi qiila libani israa'iil nimankii reer binu israa'iil waxaa lagu yidhi udkhuluu lbaaba sujada albaabka baytulmaqdis ka gala idinkoo sujuudsan bimacanaa raakiciin oo khushuuc iyo tawaabuc inaga noqda ama sujuudda dhabteeda sharcigeeda oo ilaahay u sujuudaya shukran lilaahi calaa fatxikum lihadihi almadiina inaad baytulmaqdis furateen idinkoo ilahay ku shukrinaayo sujuuda ama munxaniin oo fooraro oo khuduucsan waquuluu waxaan afkana ka tidhahdaan ficilka saa horta ku gala waquuluu afkana qowlla waxaad tidhahdaan xidatun mas'alatuna annaga mas'alada iyo su-aasha aan allahu ku weydiisanayno xidatun weeyaan dembi dhaaf in dembiga lanaga hoobiyo yan naga ku weydiisanayna saa dhaha yukfar lakum waa la dhaafi khadaayaakum dunuubtiinna eh fabadaluu way badeleen qowl iyo ficil labadaba way bedeleen lbaaba horta albaabkii waxay galeen sujuud ku gala layidhi yasxafuuna ayagoo gurguuranaya oo salka ku siqaaya calaa astaahim salkooda iyo dabadooda ayagoo ku siqi ayay galeen wa qaaluu hadalkii layidhi xida dhahana waxay dhaheen xabatun fii shacratin iyo xinda ayay dhaheen annaga xindo iyo xabad qabandi ah ama bur ah oo fii shacratin tin ku dhex jirta xaggee lagu arkay waa hadal xumi iyo qallo' ah, wey markaasaa lacanad lagu dhuftay cabad maarata mxuu aha galeya oo mxuu aha qabandi ah oo shacra iyo tin ku dhex jirto xadaana waxaas dheheen xadaana camr bn muxamed bn bukayr naaqid wxasan bn cali alxulwaani meeshan rasuulkeena calayhi salaam markuu makal mukarama uu furtay maka almukarama markuu furtay nabiga calayhi salam iftasala wasallaa amaani rakcaat siddeed ragcadood buu nabiga tukaday sala allah aleh wasalam fii beyti umahani ayuu ku tukaday wlxasan bn cali alxulwani wacabd bn xumayd qaala cabdun xadaanii waqaala laakharani xadaana yacquub yacnun ibn ibrahim bn sacd xadaana abi can salix bn kaysaan can ibni shihab zuhri qaal ahbaranii anas bni malik ana allaha caza wajal ilaahay taabaca alwaxya waxyigii calaa rasuulilah ku soo degaayay ayuu isna raaciyey qabla wafaati intuuna dhimanin oo nabiga calayh salaam sanadkii sideedaad iyo sanadkii sagaalaad gaar ahaan markii maka la furtay caamul wufuud baa la yidhaahdaa dad fara badan baa soo islaamay acraab badan baa yimid axdaaf iyo waqaa'ic iyo masaa'il fara badan baa loo yimid su'aalo fara badan baa nabiga la weydiiyey intaasoo dhanna waxyigii ayaa ka jawaabayay qabla wafaati intuu nabiga dhiman ka hor calayhi salaam waxyigi waa si badan ayuu u soo degay xilligii nabiga uu dhiman dhimanahay inuu soo dhowdahay xataa tuufiya nabiga waa la oofsaday wa aktaru maa kaana waxyu waxyigu markuu soo maro markuu ugu badnaana yooma tuufiya rasuulullah maalmihii nabiga la oofsan doono yuu ugu badnaa wey isla maalinta ma aha ee maalmihiibaa laga hadlayaa ayaamihii nabiga alai slam waqtigiisu soo dhammaaday yuu waxyiga ugu badnaa waxyigiisa waa kaamil noqday waa dhammaystirmay wax noo dhimanaa ma jirin xadaana abu khaytama suhayl bnu xarb wmuxamed bn muana walafd bn muana qaala xadaana cabdiraxman huwa bn mahdiy xadaana sufyan can qays bn muslim can taariq bn shihaab ana alyahuuda nimanka reer yahuudeeda ee madiina degana axbaar iyo culum ay leeyihiin diintase waa diideen in qur-aanka iyo nabiga alai slam in rumeeyaan wayse garanayaan xaqnimadiisa qaaluu waxay licumar ku dhaheen cumar bnu khadaab inakum idinka muslimiinay taqra'uuna waxaad akhrisaan aayatan aayad qur-aanka ku jirta low unzilad haddii la dejin lahaa fiinaa dhexnaanada anaga reer yuhuud haddii lagu soo dejin lahaa latakhadnaa dalika alyowma maalintaa waxaan ka dhigan lahayn ciidan maalin ciidoo feesta ah aayadda ayagay kusoo degtay qur-aanka waa liljamiic wey carabiya cajamba qur-aanka wuu kusoo degay laakiin gaalnimo iyadoodii saa u leeyihiin annaga maalintaa ciid baan dhigan lahayn faqaala cumar baa wuxuu yidhi aayadda ii sheega aayaddii waa loo sheegay alyowma akmaltu lakum taas aayaddaas wey agtaamada wax weyn bay ka ahaan lahayd aayadinka laakiin ooma damaashaataan ooma faraxdaan oo ciid kama dhigataan maalintay soo degtay faqaala cumar baa wuxuu yidhi inii la aclamu waxaan ogah oon garanaya xayu meeshii unsilad aayaddaa lagu soo deji wa aya yowmin maalintii unsilad la soo deji wa ayna rasuulullahi nabiga calayhi salaam meeshuu joogay xayu unsilad marka la soo deji unsilad waa la soo dejiyey suuraddaasi aayaddaasi bicarafata carafa warasuulullah nabiga calayhi salaam waaqifun taagan bicarafata carafa taagan qaala sufyaan ashukuka waxaan shakisanahay kaana yowma aljumca inay ahayd am laa iyo in kale bilaa shakin jumcay ahayd yacni alyowma akmaltu lakum diinakum wa atamtu calaykum nicmatii ilahay wuxuu leey maantaan inii dhammaystiray diintiinnii nicmadii aan inii taam yeelay nicmadaydii ayuu leh lahay subxana wa tacala kamaala hada diin diintan inay wax kasta oo bini u baahan yahayna laga helayo xalkeeda iyo caafimaadkeeda iyo daawadeeda iyo jawaabteeda saxda ah wixii ku saabsan cibaado iyo wixii mucaamalo ku saabsan akhlaaq wixii ku saabsan qisas iyo amhaal wixii ku saabsan cibar iyo wacdi wixii ku saabsan wacdi iyo waciid tawxiid wax walbaba qur-aanka waxba ka maqanimasijiin maa faradna fi min shay haddii qur-aanka lagu fasiro wax laga tegay ma jirto alyowma akmaltu lakum diinakum diinakum wa calaykum nicmatii xadaana abubakr bin abi shayba abu kurayb walaqdi liabi bakr qaala xadaana cabdullah cabdulahi bn idriis can abihi can qays bn muslim can daariq bn shaabin qaal qaalat ilyahuudu licumar yahuud baa cumar waxay ku tiri low calaynaa korka annaga macsharalyuhuud baan khasiisiya nazala soo degi laheyd haadiil cayaayadna ku soo degi laheyd alyowma akmaltu lakum diinakum maantaan diintiini idiin dhammaystiray waadamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan intii ilaahay uu dhammaystiray oo nicmadii dhammaystir u taam yeelay haddana raadli nooga noqday diintaas inaan dhaqan ka dhigano lakum alislaama diinan diinta inaan dhaqan ka dhigano aayadda haddaan ogaan annaga nagu soo degi lahayd ayuu leeyahay yahuudigu naclamul yowm haddaan ogaan lahayn maalintaas alladii unzila fiihi la dejiyey latakhadnaa dalika alyowma ciida maalinta ciid baan ka dhigan lahay maalin feesta oon faraxnoon damaashaabno qaala faqaala cumar baa wuxuu yidhi faqad calimtu alyowma aladii maalintii waan ogahay unzila fiihi la dejiyey wasaacata saacadda iyo xilligiina waan ogahay wa rasuulullah meeshuu nabiga calayh salaam taagna xiina nazal markay soo degtayna waan garanaya nazalad way soo degtay leylata jamcin habeenkii musdalifa ay soo socotay habeenkii musdalifa casarkii ka horreeyey wa naxnu maca rasuuli illahi bicarafa anuu nabiga carafa la taagan jamcu waa musdalifa sagaalaadka carafa nabigu carafa taagan maalin jumcana ay tahay casar gaabadkii dadku ay u soo bixi rabeen musdalifa intay qoraxda markay dhacdo yaa la soo baxaaye musdalifa la dhahaa jamci galabtaasay soo degtay suuraddan aayaddan ayada ay soo degtay marka intaasoo ciiddaaba iskugu tagtayba kow waa maalin carafa laba waa maalin jumca oo casarkii jumcadii maaragtay la jooga carafo galaasheeda la jooga marka maalintii soo degtay baaba maalin ciiday ahayd oma baahna marka وxadثna cبد بن محمد أخبرna جعفر بن cون أخبرna أbو cumaysr can qays بن مسلم can طارق بن شهاaب قاal جاء الرaجuل min اليهوud min reer yahuudeed a yimid ilaa cumar buu u yimid faqala wuxuu ya أميir الmؤminiin aayة fii kitaabiكum ayay kitaabkiina qur-aanka ku sugan تqرa'uunaha mar walba ad akrinaysaan low calaynaa annaga naزlad haddii nagu soo degi laheed macshar الyahuud reer yahuud ideelko haddii kusoo degi laheed reer yahuud latakhadna dalika alyowma ciidan baan ka dhigan lahayn qaala wa ayu aayatin aayadee wey qaala wuxuu alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diinan alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum islaam aayaddaas faqala cumar baa wuxuu yidhi innii la aclamu waan oeh alyowma aladii maalintii nazla fiiha soo degtay wlmakaan aladii nazla fiihi meesha kusoo degtay nazalat cala rasuulilahi bay kusoo degtay aayaddu bicarafaatin isagoo taagan fii yowmi jumca maalin jumcana ay tahay ciidda u dhima maxay tahy xadaanii abu daahir axmed bn camr bn sarxi xarmala bn yaxya tujiib qala abu dar xadaana wqala xarman abarana ibn wahb abarana yunus an shahaab abarani cru bn zubair w samica caaishata can qowli اllahi tacala wain khiftum anlaa tuqsiduu fi ltaama aayaddan qur-aanka ilahi wu le wain khiftum haddaad ka baqaysaan anlaa tuqsiduu fi ltaama agoommaha gabdhaha agoommada ah eed mas-uul kale ka tihiin inaad haddaad guursataan cadaalad u samayn weydaan haddaad ka baqaysaan fankixuu guursada maadaama lakum ee maaxalla lakum wixii xalaal inia oo minanisaa haweenka kalea martana laba ka guursada wa ka guursada haddii gabdhaha adoonteed mas-uulka ka tihiin laakiin haddana gayaankiina guurkooda aad guursan kartaan inaad cadaalad u samaysaan meherkoodii iyo nafaqadoodii aad ka baqaysaan o aad u samayn weydaan gabdhaha kale guursada ee xaqoodii inaga qaadan kara qaalad waxay tidhi caaisha yabna ukhtii walaashay wiilkeedii ow curwow asma mintaadu ka baadhashay hiya aayaddu waxay ka hadlaysaa alyatimatu gabadh adoona oo takuunu ku nool fii xajri weliyiha weligeedii dadba oogu dhowaa gurigiisay ku nooshaayoo asagaa wakiilka ahoo mas-uulka ah waana weligeedii tushaariku waxayna la leedahay fii maali xoolihiisa oo nin baa dhintay wuxuu ka tegay gabar uu dhalay iyo nin walaalkii uu dhalay oo gabadhaas ilma ay yihiin waa abna'u xam waay awlaadu xam ilmaadeer wey marka haddii ninkaa u dhintay gabadhaasi wax ka xiga ninkaa ilmaadeerta yihiin wax ka xiga ma laha oo kale dhaxalkii nisi nis bay u kala qaadanayaan niskeedii markay qaadatay farad ku qaadato niski kale wiilkii ilmaadeer tahayeen yaa casabo u qaadan kow dhaxalkeedii sidaasaa loo wada qaybsaday laba haddana waa ilmaadeero wuu guursan karaa hiya alyatiimatu takuunu fii xajri waliyiha tushaarikuhu fii maalihi xoolihii ila lahaayo la wadaagtayoo nisi nis u kala leeyihiin fayucjibuhu ninkii asaga aha gabadha weligeedaa waxaa cajab gelin oo u jeclaan maaluhaa gabadha xoolahay heshay iyo wajamaaluha quruxdeedii ayuu quuri waaye fayuriidu wuxuu doonayaa weliyuha weligeedii ehelba ugu dhowaa an yatazawajaha inuu guursaduu dooni ha guursadee loogaba diideene haddana inuu maaragtay uu xabaalo oo meherkeediiyo nafaqadeedi uu yidhi anaa wakiilka ah oo xodhanba kala wareego ayuu rabaa oo uu meherkeedii siinin marka yuriidu wuxuu doonaya uliyuhu an yatazawajaha bikayri an yuqsida isagoon cadaalad u samaynaynin fii sadaaqiha meherkeedii gabdhaha lamidka iyo gadaankeeda isagoon meherkeeda siinaynin fa yucdiiha aan siinaynin mila maa yucdiiha waxa uu siinaya hayruhu asaga ayrkii hadduu gabadha guursan lahaa meherkuu siin lahaa ma siinayo fanuhuu waxaa loo diido laga nahiyey an yankixuhunna gabdhaha inay guursadaan ilaa an yuqsiduu inay u cadaalad sameeyaan lahuna gabdhaha mooyeene oo yabluqu ay gaarsiiyaan bihina gabdhaha aclaa sunnatihinna sunnadooda iyo dariiqadooda min asadaaqi sunnatu jidka iyo curfiga iyo caadada iyo mehrulmihriga gabdhaha lamidka la siiyo meesha ugu koraysa inay gaarsiiyaan mooyeene ma guursan kartaan baa la yidhi wa umiruu marka waxaa la amrayday kuwa loo diiday an yankixuu inay guursadaan maa daaba lahum wixii u xalaala oo min annisaa'i haween laha ah siwaahunna kuwan ogoonta ay mas-uulka ka yihiin oo aan ahayn gabdhaha kale guursadaa la yidhi marka qaala curwa wuxuu yidhi qaala caaisha waxay ti aayaddan hore saasay ka hadashay waa gabadh markaa ninkan qaraabo ay yihiin xoolihiina ay wada dhaxleen qurux iyo xoolaba haysata inuu guursana waan rabaa laakiin inuu cagaalad u sameeyo ma rabo iska dhaafa waxaa la yidhi fankaxuu maa daaba laku min annisaa'i siwaahunna haweenka kale ka soo haray guursada qaala curwa qaalad caaisha waxay tihi uma ina annaasa dadkii istafta'uu rasuula allah nabiga calayhi salaam bay masale weydiiyeen bacda haadihi alaaya aayaddan kadib fiihinna haweenkii iyo axkaamtooda iyo masaa'il ku tacalluqa ayay nabiga calayh salaam weydiiyeen faanzala allahu caza wajal ilahi wuxuu soo dejiyey wayastaftuunaka nab allow way ku masalo weydiinayaan fi nisaa'i fii shu'uuni nnisaa haweenka xaalkooda iyo umuurahooda iyo axkaamtooda wax ka mida qul waxaa tidhahda allahu ilaahay baa yuftiikum idii jawaabi oo inii caddayn fiihinna sha'nu nisaa haweenka xaalkooda ilahay baa inii caddaynaya oo axaadiis iyo oo nabiga calayh salaatu wasalaam axaadiistiisa iyo nusuustii kaleu ilahay inagu caddaynaya wamaa yutla calaykumna waa inagu caddaynaya wuxuu ilahay inagu akhrin doono inagu deji inuu akhrin doono fi lkitaabi kitaabka gudihiisa fii yataama nisaa'i haweenka adoonta ah wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inagu maaragtay sheegi doono sadrulaay suuradda aayaddan ayada ah aayaddan ayada ah ee dhexda ku jirta aayaddii ka horraysay ee muxuuha bilowa aayad suuradda ahayd halkaasuu ilahay inagu caddaynaya wamaa yutla calaykum ta waa taa hore ee wain khiftum alla tuqsiduu filyataama marka ilahay baa inii caddaynaya xadiiskana waa inagu caddeen wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabina waa inagu caddaynaya fii yataama nisaa'i haweenka adoontaa lagu inii sheegay allaati haweenkaasoo laa tu'tuunuhunna aynan siinaynin maa kutiba lahunna wixii loo qoray wixii ilaahay u qoray ay lahaayeen ee meher iyo xaqa aynan siinaynin taasna waa inii caddaynaya wa tarqabuuna xagga kalena waxaad nacaysaan an tankixuuna inaad guursataan markii gabadha xoolo badanna aynan lahayn quruxna aynan lahayn inaad guursataan haddana waad nacaysaan tii quruxda badnaydna waxaad rabtaa inayna meherkeedii siinin qaalad waxay tiri fasiirka caaisha fasalkeeda fiiri waladii dakara allahu tacaala miduu ilaahay sheegay annahu yutla calaykum fi lkitaabi inuu ilahay inagu dul akhrin doono gidaaga gudihiisa uu yidhi waa ilahay wamaa yutla calaykum uu yidhi alaayat luula waa aayaddii hore allatii qaala allahu fiiha ilahay uu yidhi wain khiftum an laa fi lyataama fankixum hadaaba lakum min anisa marka ilaahay baa qul illahu yuftiikum fiihina ilaahay baa idin jawaabayo oo axkaamtii iyo masaa'ishii ku saabsanee haweenka ayaa ilahay idin caddaynaya axaadiistii baa lagu caddeeye nusuustii kale waxyigeed wamaa yutlaa calaykumna iyadan waa lagu caddeeyey labadaasa isku darsada marka wainqirtum taa weeyaan qaarna caaisha waxay tihi wa qowlillaahi fi alaayati alukhra aayaddan kale ilaahay qowlkiisa uu yidhi watarqabuuna an tankixuhunna intan dambe watarqabuuna ka bilaabanaysa oo isla aayadda ayada waystaftuunaka qul yuftiikum fiihinna waa yutla calaykum alkitaabi yataama nisaa allati laa tuutuuna laa tutuunahuna maa kutiba calahuna watarqabuuna intan watarqabuunana ka bilaabanaysa rabtaa marka ay kuu sheegto inuu khilaafsan yahay adoonta laga hadlay aayaddaa hore ee yidhi ilaahay wain khiftum allah tuqsiduu filataama fankixu iyo middan dambe way kala duwan tahay labada raqbaa kala duwan raqbadaa hore waa jeceel raqbadan dambena waa niceeb marka watarqabuuna qaala caaisha waqowlullahi fi alaayati alukhra ilahay qowlkiisa uu yidhi aayaddan kale watarqabuuna an tankixuhun ah laba ceeb bay la imaadeen iyo laba sabadood laba jawr jawrka koowaad waxa weeyeen gabadhu markay xoolo badan tahay quruxsan tahayna waxay rabaan inay guursadaan haddana meherkeeda ayna sidii la rabay ayna u siinin intuu nin kale uu quruxda iyo xoolahanba uu ku soo geli lahaa ayaga inay guursadaan bay rabaan haddana ay boqoojiyaan taa waa dembi koowaad dembiga lahaa gabadha haddii xoolo yar tahay iskana faalxun tahay ay faalxun tahayna inay guursadaan ma rabaan qaala watarqabuuna waxaad nacsan qaala raqbata axadikum axadkiina ceebkiisa iyo jeceel la'aantiisa wey cani yatiimati uu nacaayo raqibaha dee can ku gudubta maxaa la jiray waa cadamu lxubbi iyo jeceel la'aan raqbata axadikum cani alyatiima ayaa ka hadlaysaa aayadda agoontii aad nacaysaan allatii agoontii takuunu ku nool fii xajrihi dhabtiisa xiina goortii bayna rabin inay guursadaan ay takuunu tahay qaliilat almaali mid xoola yar waljamaali wa qaliilat aljamaali quruxdoodana ay yar tahay markaana waad ka boodaysaan fanuhu waxaa loo diiday marka an yankixuu inay guursadaan maa raqibuu kuwa ay jeclaadeen fii maaliha xoolaheedii wajamaaliha quruxdeeda min yataama nisaa haweenka addoommaha ah ilaa bilqis inay cadaalad siiyaan oo meherkale siiyaan mooyeene ma guursan kartaan baa layidhi cadaaladla-aanta uma guursan kartaan kow talabaadna min ajli raqbatihim naceebka aad necaysaan canhunna gabdhaha markay quruxda iyo xooluhuba ku yar yihiin naceebka aad necabtihiin marka markaaba waad necabtihiin hatan kalena waad jeceshihiin aad jeclaataane ma guursanaysaan inaad maaragtay siisaan cadaalad aad ku siisaan meherkeedii oo u guursanaysaan marka labadaas sababba waa la imaadeen وxadثna xسن الxuwاni وcبد بن xumaydin جamيiعا can yعquب بن ibrahim بن sacد xadثna abi can صالح بن شhاab أhbarna curو أنhu sأla wuxuu weydiiyey caaشhaةa can qowل الlahi tacالى وin khiftum an laa تqsiduu في اليتاamى وsاq الxadيiث bmثل xadيiثi yuنس can الزهري وزاada fي akhirihi min أجli رغبatihim naceebka ay nacayaan canhuna gabdhaha إida kuna markay gabadhuu yihiin qaliilaat الmaali والjamaal ay nacayaan darteed ayaa waxaa loogu diiday inay guursadaan fii yataama nisaa'i inay guursadaan markay tahay eh, muxuu ahaa jamiilatan kaiirat ulmaal mid xoolo badan oo qurux badan markay tahayna ma guursan kartaan ila bilqisti qala xaddaana abubakr bin abi shayba wa abu qaala waxay dhaheen xaddaana abu usama xaddaana hishaam can abiy can caaisha fii qowlihi tacala wain khiftum an laa tuqsiduu fi lyataama qaala caaisha waxay ku fasirtay unzilat fi rajuli aayadan waxaa lagu soo dejiyey nin takuunu lahu ay u sugnaanaysa gabadh adoona wahuwa asagaana weliyuha weligeedii ah guur hadday noqoto isagaa weli u noqonaya isagaa mas-uul ka noqon wawaariiuha ka dhaxlina weeyaano hadday dhimato asagaa dhaxlaaya wax maarata xiga maba jira walahaa maal gabadha xoolay leedahay aabbaheed bay ka dhaxashay nis niskii kalena asagaaba dhaxlay walaysa lahaa axadun qof ma jirto yukhaasibu kula doodi duunaa gabadha sokadeeda nin oga xiga oo oga dhow oo gabadha ku haystana maba jiraba falaa yunkixuhaa gabadhii ma guurinaayo limaalihaa xoolaheedaasi darteed buuna u guurinaynin xoolo badan bay ku fadhidaa ninkan hadduu guuriyo ninkaasaa u guuriyo ninkaasaa xoolihii ka qaadan buu dhihi fayaduru biha hadduu guuriyo yaduru biha arrinkaasaa dhibaya marka wuxuu leeyahy falaa yunkixuhaa limaaliha liajli maaliha baan u guurinaynin muxuu samayn marka muxuu samayn hadduu gabadha inuu guuryo diido oo xoolaheedaasi nin kale oo uu guuriyo uu diido muxuu samaynayaa fayaduru waa dhibayaa bihaa gabadhibuu dhibi wayusiiu wuxuu xumayn suxbatahaa suxbadeedii iyo macaamilkeedii iyo lamacaamilkeediibuu xumayn waa bahdilayaa wuxuu ka dhigayaa qof markaa guurra aan loo ogoleen ayadina la dhibaayo faqaala ilaahay wuxuu yidhi wain khiftum an laa tuqsiduu fi lyataama haddaad ka baqaysaan agoommaha gabdhaha agoommaha inaad cadaalo u samayn weydaan fankixuu maarata guursada maa daaba lakum min anisa wixii kaloo haweenoo xalaal inaha guursada yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay bay caaisho leedahay maa xalaltu lakum wixii haweenoo kaloo inii xalaalaya guursada maa daaba macnaa maa xalaltu lakum wada' haadihi latii middan iskaga tag miskiinta aheed taduru dhibayso bihaa ayada aad dhibaysa iska daah ha guursateen xadana abubakr bn abi shayba xadana cabd bn sulayman can hishaam can abiih can caaisha fii qowlihi tacaala wama yutlى calaykum fi lkitaabi fi yataama annisa allatii laa tutuunahuna ma kutiba lahun watarqabuuna an tankixuhun qaarad waxay tiri unzilat fi lyatiima tan dambana ayadana waxaa lagu soo degtay gabadh agoona oo takuunu ahaan cinda rajuli nin agtiis fatashrakuhu waxay la wadaagi fii maali xoolihiisa xoolahay wadaleyin oga dhaxleen fayarqabu canha haddana waa nacayaa quruxdeedii iyo muxuuha ooma bogin an yatazawaja inuu guursado nacayaa wayakrahu wuxuu kaloo nici haddana an yusawijaha hayra hadduu asaga guursanaynin inuu qof kale u guuriyo nacaya oo ninkaa kale muxuu hadduu kuu guuriyo fayashruku inuu la wadaagu ka baqaya fii maalihi xoolihiisi fayacdiluhaa gabadhu wuu meermeerinaya marka falaa yatazawajuha huwa asaga ma guursanayo walaa yusawijuha hayrah qof kalena u guurin maayo aayadahaasa kusoo degay xadaana abu kurayb maxamed bn cala xadaana abu salm abarana hishaam can abihi can caaisha fii qowlihi tacaala wayastaftuunaka fi nisa bay ku weydiinayaan qul illaahu yuftikum fiihinna ilaahay baa idiin caddaynaya oo idiin jawaabaya alaaya qaalad waxay tihi hiya alyatiimatu waa agoonta allatii agoonta takuunu cinda rajuli naftiis ahaatay lacallahaa waxaa dhici an takuuna inay ahaato qad sharakad udin la wadaagtay fii maalihi xoolahiiba la leedahay xataa fi alcadqi xataa beertii baa iskugu jirta laantimireedii xataa iyo way wada leeyihiin fayarqabu wuxuu nacaya yacni an yankixa inuu guursado asaga wayakrahu wuxuu nacaya an yunkixahaa inuu u guuriyo rajulan nin kale oo fayashruku ninkaasi ula soo dhexgalo fii maali xoolaha la wadaago see yeeli marka fayacdulah waa meermeerinayaan xadana abubakr bin abi shayba xadana cabd bn sulayman can hishaam can abihi can caaisha fii qowlihi tacala waman kaana faqiiran qofka faqiirka ah ee waxba aan haysanin xoolo agoonna gacanta ku haya oo agoonta xoolahooda ooga shaqeeya asaga uu maarata mas-uulka ka ahaa ama wasi ama weli uu ka ahaa falyakul bilmacruuf xoolaha agoonta waa cuni karaa ha cuno si macruufoo curfiga iyo caadada xoolihiisaba intuu ka cuni lahaa dadka asaga lamidka intay biishaan iyo intay baahidooda tahay ha ka baahi baxo qaalad waxay tiri caaisha unsilad aayaddan waxaa lagu soo dejiyey fii waali maalin yatiim agoonka xoolihiisa qofka mas-uulka ka ah alladii waalidaasoo yaquumu u taagan calayhi maalka agoonka oo wayasuxuu hagaajinaya nin beeldareenayo iskaga tumanaya ma aha waa nin islaaxinaya oo rogrogaya oo inayna maarata xoole usii bataan awaanka u taagan xooggiisa ku bixinaya idaa goortiibaa loo ogolaaday kaana uu yahay muxtaajan mid baahan an yakuula minhu inuu wax ka cuno ayaa loo ogolaaday laakiin bilmacruuf inuu meelo uuna xoolihiisaba ku bixiyeen iyo huteello uuna degeen iyo meelo uuna cunto uuna ka cuneen iyo dhar uuna ku labisteen inuu xoolaha agoonta oga faa'idaysto la yihahdo aayaddan a yeeshay maahee bilmacruufi baa darraysa qofka curfigaa loo celinaya arrimahan walcaabatu muxakama xadaana abu quray maxamed bn اlcala xadaana abu sam xadaana hishaam can abihi curwa bn zubayr can caaisha fii qowlihi tacala ilaahay qowlkiisa iyo tafsiirkiisa sababu nusuulka kusoo degtay waman kaana qaniyan qofkii qani ah oo haystana falyastaxfifa ka dhowrsado ilahay ilahayba hadduu kaa daayaqa xoolaha agoonta una shaqeeya oo kaalmee kana gaabso oo iskaga dhowrso waman kaana faqiiran qofkiisa baahan oo yidhaahda aniga haddii wax ma haysto falyakula cuna bilmacruufi si macruufaho curfiga iyo caadada waafaqsan qaarad waxay tihi unsilat fii waliyilyatiim agoonka maaratay qofka weliga ka ah ee mas-uulka ah ee aayadda kusoo degtay an yusiiba bian yusiib inuu ka cuni karo min maali xoolihiisa ka isticmaali karo ida kaana muxtaajan hadduu baahan yahay biqadri maalihi intuu xoolihiisa ka isticmaali lahaa bilmacruuf xagga curfiga iyo caadadana waafaqsan وxadana abu kurayb mxamed bn cla xadana ibn numayr xadana hishaam bhada اlisnaad wallah aclam bilahi towfiq sal اllah wslam ala axmed